alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii shan iyo tobnaad oo ka mid a ah kitaabkii itxaafu saadati biqasasi saxaaba waxaynu soo gaarnay alqisatu asaabicatu wahalaahuun qisada soddon iyo toddobaad xadiidu lifki been abuurka xadiidkiisii weeyaan waa xadiid magacaas caan ku ah ama qisatu ifki qolyo munaafiqiinu ay ku been abuurteen ummuna caa-isha radiallaahu canha wa ardaaha waanaan arki doonaa jawaab ilaahay uu ka bixiyey subxaanahu wa tacaala saxaabo badan baa ku dhex jirta qisadan waa la yska rabaa insha allahu tacaala markii casharku dhammaado bal inta saxaabiyo meesha ku qoran can caa-ishata waxaa laga wariyey radiallaahu canha zawji nebiyi nebiga xaaskiisa ahayd sala allahu calayhi wasalama xiina wakhtigii qaale ay ku yidhaahdeen lahaa ayada ahlul ifki been abuurka dadkiisii maa wixii qaaluu ay ku yidhaahdeen wa kulluhum dhammaantood intaani qisadii caaisha maahane waxaa warinaya ruwaadda qayb ka mid ah imaamu zuuri raggii uu wax ka wariyey buu rabaa marka inuu tilmaan ka bixiyo wa kulluhum dhammaantood xadaanii wuxuu ii sheegay raggii aan xadiidka caaisha ka wariyay dhammaantood daa'ifatan qayb oo min xadiidihaa sheekadeeda iyo xadiidkeeda ka tirsan wa bacduhum raggii wax ii wariyo wax ii sheegay qaarkood kaana wuxuu ahaa awcaa mid ka weelayn badan lixadiidihaa caa-isha xadiidkeeda uu ii sheegayo min bacdin qaarka kale oo xadiidka say u wariyeen oo caa ugu wariyeen raggu uma sinaynoo waa la kala xoog badnaa xagga xifdiga wa ahbatu mid ka sugnaansho badan ayuu ahaa lahu xadiidka oo ka su xagga sugitaanka uu sugay kaga badan iqtisaasan siyaaqaynta iyo warinta uu warinayo wa ahbatuu mid sugnaan badan ayuu ahaa lahu asaga iqtisaasan xagga warinta iqtisaas waa siyaaqa iyo kaxaynta waqad wacaytu waan ilaaliyey oo xifdiya can kulli rajulin nin waliba oo minhum raggii xadiidkaa ii sheegay ka mid ah alxadiida xadiidkii alladii kaasoo xadaanii uu iga sheegay can caaishata radiallaahu canha wa bacdu xadiidihim xadiidkooda qaarkiis yasduqu wuu rumaynaya bacdan qaarka kaloo ayaga qaar ka mid a xadiidka say ugu sheegaan kuwo kalean ula tegayaa sidii sidiioo kaley marayaan wa in kaana bacduhum walowba qaarkoodba ha noqdo awcaa mid ka xifdin badan lahu xadiidkan min bacdin qaarka kale qaaluu waxay yidhaahdeen qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi kaana rasuululahi sal alla alayh wasalam halkaasay qisadii ka bilowda keligeed maysan warin caaisha saxaabo badan ayaa la warisay qisadan waxaa ka mid a ah ibnu cabbaas iyo ibnu cumar abu hurayra cabdulaahi ibnu zubayr hooyadeeda umurumaana ah, iyo ayada toddobadaa saxaabiba qisadaas mid walibaoo ka mid a ah saxaabadaa way wariyeen ayib waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama idaa araada markuu doono safaran safar aqraca wuu u qori ridi jiray bayna aswaajihi xaasaskiisa dhexdooda fa ayuhunna toodii kharaja uu soo baxo sahmuhaa qorigeedu kharaja wuu la bixi jiray bihaa iyada rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama macahu la jirankiisa halkaasay culimmadu waxay ka faa'iidaystaan qodobkaas xuquuqda mushtarakada ah oo la isla leeyahay la isagana tanaasuli waayay oo dadkii qaarkood qaarka kale ay diideen inay u tanaasulaan sida lagu kala saaraa inay ka mid tahay qurco masalan masaajidkan oo kale baa waxaa la helay laba mu'adin xagga ammaanada iyo wakhtiga ilaalintiisa iyo codka quruxdiisa iyo rag isku wada miday noqdeen waxaan ku kala rajaxnaa haddaan weyno isu tanaasulo oo midkiin ha tanaasulana aan dhahno ay diidaan waa loo qori ridaya kii qori ridkaa ku soo baxa ayaa mu'adin noqon a'immadii baa la mid ah laba imaamoo isa soo sharaxday waxaan ku kala hormarin ku kala doorana waa aqoon weyn oo isku mid bay noqdeen mar hadday sidaa tahay isuna tanaasuli waayeen waa loo qori ridaya safkii salaada baa waxaan aragnay hal boos oo ka bannaan laba nin baa iskumirtimi isku martimid oo waa isku qabsadeen war ii tanaasul maya adigu ii tanaasul maya wax kale oo labadaa nin lagu kala hormariyana ma jirto intayna waswaasin lahaayeen salaadda intaan u kaadinaan u qori ridaynaa qori ridkaa ku soo baxaana safka horegelaya ka dambena waxaa leeyahay safka dambe gal xuquuqda mushtarakada madax xilkii madaxtinimaa la ah laba nin baa isa soo sharaxday waxay noqdeen waxay rabaan laba madaxweyne inay noqdaan waynu qaymaynay waxaan aragnay kartidooda iyo hanaankooda iyo siday rabaan inay wax u hagaan iyo aqoonta iyo ammaanada wax aan ku kala hormarino waan garan weyne haddaan intaa weyno ayagana isu tanaasuli waayaan labadii madaxweyne qori tuurtaa la leeyihi doorashadii ku celi la odhan maaye way qori tuuranayaan ku ku soo baxo ayaa ummadda hogaaminaya markaa alxuquuqulmushtaraka xaasaska waa kuwaana ninku markuu raba inuu baxo safar ra aado xile iyo xaasas badanna uu leeyahay qayb ka midana uu raba inuu kaxaysto tuu asagu gooni u jecel yahay kaxaysan maayo haddaysan isu tanaasulin waxaa la leeyahay qorituurta qorituurka tuu u soo baxo ayuu kaxaysanayaa afar gabdhood haddii isku mar lagu meheriyo afar baa isku mar lagu meheriyey midna tan kale kama xaqnimo badna afartiiba waa siman yihiin yuu ku bilaabin hadday isu tanaasulaan oo yidhaahdaan heblaha lagu bilaabo toddobada markuu ka baxana heblaha ku xijiyo toddobada markuu ka baxana hebla heblana ha lagu gebagabeeyo ayagu hadday isu tanaasulaan oo wax nadaamsataan nadaamsadaan waa khayr iyo barako laakiin hadday nadaamsan waayaan waxaa leeyaha la qori rido leanna afartii gabdhood wax lagu kala hormariya lama yaqaan waa loo qori ridaya culummada qaar ka mida waxay leeyihin waxaa la mid ah haddii uu reero badan lahaa wuu safra markuu safray qismadii iyo qaybintii uu reeraha u qaybin jiray safarkii saasay ku go'da hadda waa musaafir reeri waa ka maqan yahay hadhow markuu soo noqdo tii hameenkii horeeto uu ugu dambayse ka bilaabi maayo tii ugu horraysana ku noqon maayoe waa u siman yihiin bay culimmada qaar leeyihiin hadday tii asagu uu ku bilaabo unbay markaa noqonaysaa caadi hadday ayagii isku qabsadaanna waa loo qoriridayaa ayib aqraca bayna aswaajihi xaasaskiisa ayuu u jiray culummadu waxay yidhaahdaan saddex nebi oo ambiyada ilaahay ka mid ah ayaa qori rid sameeyey nebi moxamed baa ka mid ah sal alla alay slm waad ujeedaa fii saxi wa muslim waxaa la mid ah nebiyullaahi yuunus markuu doonta fuulay oo yidhaahdeen doontaa nin dembiilaha saaran fa saahama fa kaana min almudxadiin nebiyullaahi yuunusna qorituurkaasuu sameeyey waxaa la mid ah nebiyullaahi zakariya wuxuu kafaalo qaaday oo mas-uul ka ahaan jiray maryama markay dhalataa waxaa isku qabsaday asaga iyo niman kale oo anaa korinaya anaa korinaya wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamhum soo garan mayse waa loo qori ridaa ayagana nebiyulaahi moxamed nebiyulaahi zakariya iyo nebiyulaahi yuunus alayhim asalaam aqraca bayna aswaajihi toodii marka uu u soo baxo ayuu nebigu la bixi jiray sal alla alayhi wasalama qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fa aqraca wuu qori riday baynanaa dhexdeenna fii qaswatin duulaan hasaahaa rasuulku uu duulay sala allahu calayhi wasalama waa qaswatu banilmustaliq juweyriye duulaankii lagu soo qabtay soo garan maysaan juweyriya bintalxaaris qolyihii reer bani khusaaca reer banilmustaliq waa qolyahaas sanadkeebay ahayd culimmada qaar waxay leeyihiin sanadkii shanaad buu ahaa qolyana sanadkii lixaad buu ahaa bay leeyihiin fa kharaja waxaa soo baxay fiihaa qurcada dhexdeeda sahmii aniga sahmigaygii baa soo baxay anaa ku guulaysay qorituurkii bay tiri caaisha fa kharajtu waan baxay maca rasuulillaahi rasuulkii alla la jirankiisa sala allahu caleyhi wasalam bacdamaa muddo gadaashi unzila la soo dejiyey alxijaabu xijaabka markii xijaabka la is amray oo gabdhaha inay xijaabtaan xijaabkii loo soo dejiyey markaa ka bacdi bay ahayd marka qorituurka la sameeyey fa kuntu waxaan ahaa uxmalu mid la qaado fiya hawdajiya hawdajkayga iyo saabkayga ayaa lagu qaadi jiray waa wax gabdhaha lagu ridi jiray oo asturan gabadhu way dhex gelaysaa markaasaa inta la qaadaa ratiga la saaraya halkaasay kuna asturnaan kuna nasanaysa qaabkaasaa la samayn jiray marka hawdadkaasay geli jireen wa unzalu waa laiga datin jiray fiihi dhexdiisa marka hadhow la soo dejinaayo awrkana waa laga furayaa saabka camal waa la soo dejin way ka soo dhexbaxaysaa fasirnaa waan soconay xataa idaa faraqa markuu ka lugbaxo ka faaruqay rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama min qaswatihi duulaankiisii oo soosoo afmeeray oo uu soo gebagabeeyey tilka ee taasa oo wa qafala uu soo noqday qafala qufila ma aha iyo qufil midna waa qafala weeye qafala qafalana ay rajaca weeyaan wa qafala uu soo noqday danawna waxaan u soo dhowaanay min almadiinati magaaladii madiino markii horeba aan ka baxanay qaafiliina ay raajiciina xaalaan kuwa soo noqday adina aadana wuxuu ogeysiiya leylatan hameen biraxiili rarasho riwaayo kala caddaysoo waxay ahayd fa nasala mansilan fa baata bihi bacda leyli meel buu inta hameen degay madiino ku dhow hameenkii qayb ka midna xoogaa halkaa tuurta la dhigay la yaro jiibsaday isla hameenkii ayadoon waagu bariyeen ayuu wuxuu yidhi waynu raranaynaayo la guuro fa qumtu waan istaagay bay tidhi xiina waqtigii aadanuu ay ogeysiiyeen biraxiili rarasho markii la hala guuro hala rarto baan anna kacay tidhi fa mashaytu waan socday xataa jaawastu ilaa aan gudbay aljeysha ciidankii meeshuu fadhiyey ayaan dhaafa xaggebay u socotaa inay kor tagtay rabtaa ay soo xaajo gudato meelaha ay xaajo la fadhiisata kabacdina soo noqoto falammaa goortii qadaytu aan gutay sha'nii arrinkayga aqbaltu waxaan soo qaabilay ilaa raxli meeshii alaabtu ii taallow igu furnayd falamastu waxaan taabtay sadrii xabadkaygaan taabtay tidhi fa idaa waaba ayadoo ciqdun kuul oo lii aniga ii sugnaatay kuushaasoo min jasci dafaarin meesha dafaar loo yaqaan waa meel magaceed dafaar ha u qadanina waa dafaar dhafaarkuna waa meel ka mid a ah magaalaha magaalooyinka yaman magaalada yaman waddanka yaman magaalo ka tirsan oo dhafaar loo yaqaano kuulihii lagu samayn jiray kuul ka mida wey oo aan watay qadinqataca waaba isagoo iga go-ay bay tiri kuul aan watay oo yaman lagu sameeyey surkana igu xirnayd riwaayaadka qaar baa waxay sheegaan waagii la aroosayey baa hooyadeed inta diyaarisay siiso waxay tiri orodoo isku qurxi wax la isku qurxiyo weeyaan kuushii baan waayey tidhi fa rajactu waan noqday oo meeshii aan fadhiistayaan waxaan isira armay kaaga dhacday faltamastu waan raaraadiyey ciqdii kuushaydii fa xabasanii waxaa i xannibay ibtiqaa'uhu dalabkiisa iyo raarraadintiisa i daahisay qaalat waxay tidhi wa aqbala way soo qaabileen arrahatu kooxdii alladiina kuwaasoo kaanuu ahaa yarxaluunii kuwii isaara awrka hawdajkeeday gelin hawdajkay qaadayaan neefka geelahay saarayaan faxtamaluu waxay qaadeen hawdajii hawdajkii aan ku jiray iyo saabkii ayay qaadeen fa raxaluuhu waxay saareen calaa baciiri gaadiidkaygii iyo neefkaygii geelaha dushiisa ayay saareen alladii gaadiidkaasoo kuntu aan ahaa iyo baciirkaas arkabu mid fuula calayhi dushi walxaal hum ayaguna yaxsabuuna ay u malaynayaan annii anigu fiihi meeshaa dhexdiisa inaan ku jiro oo hawdajka aan ku jiro su-aasha meesha taallaa waxaa weeye niman rag ahoo saxaabo ah oo akhyaar oo cuqaal ah hawdajkii ay saari jireen oo qofka bani aadamkaah uu ku jiri jiray inay hadda fahmi waayaan inuu faaruq garaacayo oon qofna ku jirin sideebay ku dhacda ayadaa ka warramaysa waxay tidhi wa kaana nisaa'u dumarku waxay ahaayeen id daaka wakhtigaas khifaafan kuwa fudfudud dumar cayiloor ma ahayn lam yahbulna maysan cayilin walam yaqshu mana daboolin hunna ayaga allaxmu hilibku dumar buurbuuran oo cayiloon oo markay meesha ka maqan yihiin iyo markay meesha ku jiraan culaabtooda iyo culaab la la kala dareemaya maysan ahayn innamaa yaakulna waxay cuni jireen alculqata alculqatu caynku waa gudan yaha waa alqaliil wax yar ayay cuni jireen oo min aطacaami raashin ah su-aasha meesha taallaa waxaa weeye eraygaani miyuusan hal eray oo lagu celceliyey ahayn khifaafan lam yahbulna walam yaqshahunna laxmu innamaa ya'kulna culqata min aطacaam waxoo dhan soo un fudayd ma aha waxay culimmadu leeyihiin fasaaxadeeday ku tusinaysaa iyo sida waxa ay rabtay inay u cabirtay ay u oofisay qofku waxaa dhici karta hadduu buuran yahay dee wixii lagu qaadi jiray hadduu ka maqan yahay waa la dareemayaa culayskiisa culays buu leeyahay cayilkiisu kow hadduu caato yahay laakiin caloosha uu dhaansadana culays buu leeyahay caa-isha waxay rabtaa xadiidkan inay ku tiraahdo dumarku dumar cayiloonna ma ahayn dumar cunto cuno ah haddaysan cayiloonayn caloosha inta dhaansada culayska ay keenayso cuntaduna maysan ahayn laa cuntona lama cuni jirin badan walaa cayil zaa'idana ma jirin dad wada weydahoo caata ah ayay dumarku ahaayeen bay tiri falam yastankir maysan qoonsanoo inkirin al alqowmu dadkii iyo raggii khifata alhawdaji hawdajkan fudaydkiisa xiina waqtiga rafacuuhu ay kor u qaadeen oo dallaceen wa xamaluuhu ay qaadeen oo awrkii saareen wa kuntu waxaan ahaa jaariyatan gabar yar xadiidata sinni da'deeduna ay yar tahay waa sidaa ay sheegtayoo nebi moxamed wuxuu la aqalgalay sala allahu calayhi wasalama bisha shawaal ayadoo sagaal sano jirta sanadka taariikhda duullaankanu dhacayana waxaynu sheegnay waa sanadkii lixaad waa ugu badnaan haddii kale waa ka yartoo waa sanadkii shanaad iyo afraad waxay jirtaa haddii laga badbadiyo ugu badnaan waxay jirtaa waa shan iyo toban shan iyo toban sano haddana waa kasii yartaha ama waa kasii yartahay ama waa shan iyo toban shan iyo toban jir marka weydoo caata ah oo aan waxna cunin oo caloosheedu qalalan tahay hilibna uusan foolin dhowr ninoo toban nin iyo wax la mida markay hawdaj ay fuuli jireen ee fuuli jirtay ee qaado waxaa laga yaabaa inaysan waxba dareemin ku jiritaanka iyo ku jiritaan la-aanteedu isku mid u noqoto da-deedu marka saasay u yaray fa saaruu way socdeen ayagoo ay la tahay inay caaisha meesha ugu jirto ayna baadigoob bay ku maqanta wa wajadtu waan helay ciqdii kuushaydii bacda maa muddo ka bacdi istamarra istamarada halkan waxaa loola jeedaa ay dahaba istamara uu tegey aljeyshu ciidankii fa ji'tu waan imid manaasilahum meeshii ciidanku ay ka guureen oo deganaayeen baan imid walxaal laysa uusan ahayn bihaa ayada miduu ku sugan yahay minhum xaggooda xaaluu ka ahaaday daacin mid qof u dhawaaqa iyo walaa mujiibun mid haddaad u dhawaaqday ku ajiibaya midna qof loo yeera iyo qof wax u yeera midna ma joogo waa la tegey fatayammamtu waxaan u qasday manzilii gurigaygii oo gurigeedii madiinu ahaa madiinana lama jooga meel cidlaa weeyaano gurigu waa kee waa meesha ay deganayd oo alaabta u taallay leanna marka ciidanku socdo la degayo qof walba meel buu alaabta dhigtaa meeshay alaabtu ii taallaan aaday tir alladii mansilkaasoo kuntu aan ahaa bihi asaga mid ku sugan wadanantu waxaan maleeye annahum ciidankii ayagu sayafqiduunii inay iwaayi doonaan oo fayarjicuuna ay ii soo noqon doonaan ilaya xaggayga weliba khaasatan dadkii calaaqada goonida ay naga dhexaysay oo nebi moxamedo sawjkaygii iyo oo idhalow ciidanka la socday iyo dadkaasu intay itabaan inay soo noqdaan ayaan rajaynayay waxay culimmadu leeyihiin maca ay yar tahoo gabar yar tahay xikmaddaa ay samaysay waxay ku tusinaysaa caqligeedu inuu ahaa caqli kaamil ah oo aad u caqli badnayd waxay samaysay meesheedii bay joogtay oo hadda waa iyadana gurigaygii baan u qasday waxay tidhi fa baynaa waqti ana anugu jaalisatun aan fadhiyo fii mansilii meeshaydii aan deganaa halabatnii waxaa iga qaalib noqday caynaya labadayda indhood oo fa nimtu waan seexda laba qodobba waa muhim maysan guurayn waxay culimmadu leeyihiin afar waxyaalood oo labana faa'iide ay tahay labana halis ay iska badbaadisay ay tahay bay ka shaqaysaa markii ciidankii weyday waxayna ku tusinaysaa garaadkeeda iyo caqligeeda kow habeen bay ahayd hadday ciidankii wadadu qaaday odhan lahayd waan qaadayaa waxaa dhici karta maadaama laga yaabo gudcur inuu jiro iyo mugdi inay wadadaba ka luntaba soo ma dhici karto habeennimo haddaad guuraysa inaa ka lunti waxaaba kaloo suurtooda inaysan wadadii ka lumin laakiin qof dumar ah oo weliba da'yar waa hameenbarkii keligeed iska guuraynaysa oo waddo cidlaa iska haysa cadowguna badan yahay halis ayana noocaasu waa jirtayoo labadaa halisood oo inay dhunto iyo in cadow jidka u gala labadaba waxay kaga badbaaday ilaahay fadligiisa uma waaba seexatayba halaagaas marka inuu imaan karo suurtagal bay ahayd wayna sawiratay wayna ka seexatay qodobka labaad caqligeeda waxaa ka mid ah iyo garaadkeeda iyo weliba aqoonteeda hadday hameenkii tegi lahayd waxaynu idhi waa suurtagal inay dhumi lahayd oo ciidankii ayadu kala dhumi lahaayeen laakiin haday seexatay laba faa'idaa ku jirta ooy meeshii ku hartay kow haddii la soo noqdo ciidankii ay tabaan waa meel lagu imaan karo bartii lagugu ogaaba lagugu imaanayo bas caqligeeday ku tusinaysaa waa midda labaadee waagu haduu u bariyo ciidankiisay u raadqaaday garanaysaa dee waa iftiin marka waa shan jir innagana waxaa laga yaabaa shan iyo wiilasha iyo gabdhaha laamigaa la goysiiyaa baag adigoo xambaarsan ayaduna waxay ka fakaraysaa say halistaana uga badbaadi lahayd xaggana aan loo waayi lahayn haddii loo soo noqdo xaggana waagu hadduu u barya ay suurtagal tahay iftiinkaa inay ciidanka ku raadqaado aana shan iyo toban jir ama waa ka yarta waxay tihi fanimtu waan seexda seebay ku seexan kartaa gabar yaroo shan iyo toban sano jirta oo ciidankii ka tegay oo waxa weyaan cidna la joogin meel cidlo ah saddex qodob baa waxaa suurtagal ah seexashadan inay keentay kow ludfi iyo dhimrin ilaahi uu ugu talagalay maadaamay cidlo joogto inaysan cabsan ilaahi baa lulmo kusoo riday cabsidaana lagu dhaafinaya marka naxariis ilaahi uu galay inay ahayd waana wajka ugu raajixsan waxaa labaadoo suurtowda walwalkii iyo tiiraanyadii markay ka badatay waxaa la yidhaahdaa walwalku waa laba qaybood wax kugu soo socda oo aad ka walwalaysid kaas kugu soo socdo aad ka baqaysid welina aan kugu dhicin lalama seexdo hurdaladi mayscaaw dhan seexan mayse lanna balad ka baqaysa laakiin waxaad ka baqaysa markay kugu dhacaan nabar la filaya naxdin mar intay noqoto isla markaba inaad lulmowto iska seexatid baa laga yaabaa ayada marka hawshaana ku dhacday hawshii ku dhacday inay hurdadu kala tanbadisayna ayaduna waa suurtagal waxaa saddexaad oo suurtooda waa da'yartaho waa curdan qofkuna mar kastou da'yar yahay hurdadiisu waa badanta inay taasu keentay inay durbo gamaadana ayadana waa suurtagal waan seexday bay tiri wa kaana safwaan ibnu lmucaal assulamiyu uma adakwaaniyu ninka safwan ibnu mucaal loo yaqaano wuxuu ahaa oo reer bani sulami ah haddana reer dakwaan ka sii ah min waraa-il jeyshi ciidanka gadaashiisa mid ku sugan ma soo marra ninkan waa ninkee ya wa kii muxuu samayn jiray islaamtuu dili jira markay tukatay ninkii dili jiray soo garan markay soontana soonka ka jabin jiray salaada subaxna barqadii tukan jiray waa ninkii ninkaasa dhaqan wuxuu u lahaa ciidanku markay tagaan inuu ka dambeeyo maxaa keenay inuu ciidanka ka dambeeyo laba waxyaalood mid waa mid hore aan u soo marrayoo nin hurdo weyn buu ahayoo barqadii inuu toosa maahane mar hadduu seexdo dhinac dhulka dhigay sahalkuma toosi jirin inay tii sababtay oo hurdoweynidiisii nooc ka mida ay tahay waa suurtagal riwaayaadka xadiidka qaybo kamida mid a waxay sheegayaan wuxuu yidhi nebi ciidankaaga muslimiintu markay guuraan waxaan kaa codsanaya inaad ii fasaxday inaan ka lug dambeeyo si wixii uga dayacmay meesha ay ka guureen aan u soo qaado nabigu waa u ogolaada ciidanku ha guureen marka la yidhaahdo buu u istaaga asagoo hameenkii habeenkaas dhu buu iska tukanaya waagu markuu baryuu wuxuu indhaindhaynayaa lacagta soo marinaya intii xal ciidanku fadhiyooo ka kacay weelkii weysada iyo kii cuntada iyo wixii weelalo dayacmuu soo qaadanaya hadhow baa laga yaabaa duhurkii dadkii oo qayluwsanaya intuu ka daba yimaado inuu yidhahda yaa weelkaanu ka maqan yaha alaabtaanu yay ka maqan tahay inuu sidaa u hari jirayna ah. riwaayaadka qaar baa sheegaya labada cidlama waa muxtamid ninkaasu markuu waraa il jeish fa asbaxa wuu waabariistay cinda manzili meeshii aan joogay agteeda fa ra'aa wuxuu arkay sawaada insaanin qof bani aadama mututuushiis iyo muuqaalkiis buu arkay naa'imin ee hurda fa carafani wuu i gartay xiina ra'aanii markuu i arkay buu i bay tiri wa kaana wuxuuna ahaa ra'aanii mid i arkoo i yaqaanay qabla alxijaabi xijaabka horti haddana intaan seexday oo xijaabkii dusha iska mariyey ayuu wejigaygii faydmay bay tiri markuu indhaha igu dhuftay horayna uu ii yaqaanay wuu ogaaday inaan caayisho ahay fastayqadtu waxaan ku soo baraarugay biistirjaacihi istirjaaciisa inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun oo waxay isweydiin mudan xiina waqtiga carafani uu gartay waxay isweydiin mudan ma geeri baa gashay muxuu innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun laleeyahy gabar baa hurude waxay leeyihiin inuu ayaga ayada iyo asaga hadal dhex maro buu diidan yahay oo uu ju u furo inuu toosiyana waa rabaa muxuu ku toosin marka innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun buu wuxuu ajarna ka helaya ayadna uusan kula hadlayn ayana uu ku toosinaayo ayuu ku hadla marka innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun culammada qaar baa waxay leeyihin wuxuu sidaa u sameeyey wuxuu ka hanuunsaday say meesha ugu dayacantay oo loo iloobay qolyo saddexaadna waxay leeyihiin waa nin weyn oo waayo arag ah ciidankan meesha marayna munaafiqiin baa la socotay oo rag munaafiqiin ahoo saxaabada nebiga ka dhex jiray laakiin aan saxaabo saxa ahayn baa jiro cabdullahi bnu ubayy ka mid yihiin inay dacaayad fidin doonaan oo ay balaayo abuuri doonaan ayuu cabsideeda iyo dareenkeeda qabe armay taasi timaadaa buu walwalkeeda qabayo inaa lilahi wa ina ilayhi raajicuun ilahu ceebtayda astir wey taasina saddexdaa macno waa suurtagal xiina carafani markuu i fa khamartu waan daboolay wejhii wejigayga bijilbaabi jilbaabkaygii baan wejiga kaga daboolay tiri ah, riwaayaadka qaar baa waxay caddeeyeen markii hore maraday isku dabooshay intay hurudaa marka wejigu ka faydmi markaan arkay nin ajanabi oo meeshii taagan oo istirjacsanaya wejigaygaan dabooshay tiri waxaad ka faa'iidaysan gabdhaha muslimaadka ah jirkooda inay ragga ajaanibtaa ka daboolaan hadduu washmaan yahay iyo fuundi haduu yahay iyo sheekh haduu yahay nin waa nin kuwa waxaad arkaysaa fuundiyaasha iyo waxa guryaha ka shaqeeyaan waxba u aragba hawa fuundi war fuundigu ma sacba soo nin bani aadam oo caadiya ma aho ka xijaabo kii lagu yidha ka xijaabo sheekhaaba la qaataa iyo culummado aan ku fiirinahayna kanaan ishaba kaa libdhinaynin oo laga yaabo xataa inuusan kula diin ahayn oo maxaasintaada fiirinayo cududaada iyo jirkaaga iyo maxaasinta jirkaaga inaad tustid iyo quruxdaada arrinkaasu sax ma ah marka nin waa nin ajanabigu kaa yahay ka xijaabo taana xadiidku waa inoo faa'idaynaya dharka dhankaas marka istirjaaciisina way ku toostay jirkiina waan ka dabooshay tir wa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa takallamnaa kumaanaan hadlin aniya asagu bikelimatin hal eray ismaanaan weydaarsan bay tir innaa lilaahi dii uu yidhi maahana wax kaloo eraya nama dhex marin riwaayaadka qaar baa waxay sheegayaan inuu yidhi macaaishaa haa qaarna waxay sheegayaan inuu marka horeba sawaadu insaanin markuu arkay intuu nin mooday uu yidhi war hooy kaagan hurdada weynow oo uu mooday nin meesha hurda ka bacdina uu ogaaday inaysan ahayn laakiin wax hadal oo kaleeto oo dhex maray ma uusan jirin hal kelimana dhex marin bay tiri walaa samictu kama maqal minhu xaggiisa kelimatan weer iyo eray hayra istirjaacihi innaa lilaahidiisa aan ka ahayn wahawaa wuu u foororsaday xataa anaakha ilaa uu fariisiiyey raaxilatahu gaadiidkiisii ilaa uu fariisiiyey hogaanku inta laacay ayuu fariisiiyey gaadiidkiisii fa wadi'a wuu ku istaagay calaa yadihaa gacanteeda jilibkeeda ayuu lugta saara neefka geela ah yaqaan marka la fariisiiyoo la rarayo haddaad ka baqayso inuu kaa kaco laba waxyaaloodba waa la sameeyaa qarqarsi wax la yidhaahdo xarig baad qaadan jilibkaanaad kaga xirin surkaad korka ka marin jilibka kalena waad ku xidhan waa qarqarsoonyah markaa kici maayo hadduu xataa kaco jilbihi uu ku horkaci lahaa waa u laaban yihiin marka ma kici karo qaabkaa waa la sameeyaa waa qarqarsi qaab labaadna waa la sameeyaa neefku markuu hayin yahay laakiin aad is leedahay armuu kaa kacaa ciidankuna uu kuu badan yahay jilibkii uu ku fadhiya cagta laga saaraa marka suu u moodo inuu qarqarsiyoon yahay oo jilbuhu u xidhan yihiin marka neefkii markuu fariisiyey jilibkiisu cagta saara meeshaan ay leedahay fawati'a wati'a calaa yadihaa gacanteedu ku istaaga caaisho gacanteeda ma ah yaduna yad bani aadan maahane waa neefka geelaha ah jilibkiisa ma la faham halkaa marka lugtuu ka saara halkaa fa qumtu waan istaagay ilayhaa xaggeedaan u istaagay tir neefka geelahaa fa rakibtuhaa waan fuulay hawdaj lagu jiro lagu qaada ma jiro hawdajkii rag baa xala qaatay u qaba inay ku jirto ayadii marka waa bilaa hawjad waa iska fuusha ayib fandalaqa wuu tegay yaquudu xaalow ilo hogaaminaya bi aniga arraaxilata gaadiidkii hashii asagoo igu kaxaynayay lamuusan fuulin muusan ohan gadaal fuul anna horaan fuulayaaye wuu ku kaxeeyey waxa weeye waa hoggaankuu qabtay xataa ataynaa ilaa aan u nimid aljeysha ciidankii muuqiriina halkaas weeye miimku waa godan yahay qaynka iyo raaduna waa hoos dhigay muuqiriina kuwa degay fii naxri dahirati maalin weyn wakhti oo qoraxdu kuluushahay ayagiioo degay baan u nimid yay tihi hum ayaguna nusuulun ay kuwa degay qaalat waxay tidhi fahalaka waxaa halaagsaday man dadkii halaagsaday man dadkii halaka halaagsaday maxay ula jeedaa dad warxuma tashiil ah oo munaafiqiin ay bilaabeen weliba warkaas ayaa waxay yidhahaan caaisho iyo safwaan sooma jeedaan xalay isla hareen way kala zinaysteen waxaa wax lala yaaba kuwa ah. kuwo islaamnimo sheeganaya ah mid baa wuxuu qoray kitaab loo yaqaano alfaaxisha kun beij inuu ka badan yahan umalaynaya kitaabkaas kitaabka min awalihi ilaa akhirihi wuxuu ku ta'siilinaya uu leeyahay inay ahay zaaniyad markuu kitaabka furfuranhayo khudabkiisa ayadoo lacnada marka waa muslim suu sheeganaya asagu dadka noocaasoo kaleha adduunyada ka buuxa waxay tidhi marka dad baa inta lagu been abuurtay aniga ninaan waxba galaabsan ayay halaagsameen adduunka way halaagsameenoo dadkii sidaa sameeyey kulligood xadkaa laga wada oofiya xadulqadfigii aakharana dee cidii aan ilaahay ka dhaafinin oo sidii ku dhimatay oo cabdulaahi ibnu ubayi ay ka mid ahaayeen cadaab jirkooda xanuujiya u yaalla wa kaana wuxuu ahaa alladii qofkii tawallaa maamulay kibra alifki been abuurka weynankiisa ninkii lahaa oo aasaasay cabdulaahi ibnu ubay ibni sulool ayuu ah ninkaasu ah munaafiq waa ra'sulmunaafiqiin nimanka munaafiqiinta ninkii madaxda u ahaabu ah ree madiinuu ahaa culimmada qaar baa waxay leeyihiin taariikhda lama arag ruux ree muhaajiriy oo waxa weeyaan munaafiqa ah. munaafiqiintu ree ansaareed bay ku jirtay dadka munaafiqiintaho la yaqaanay waqtigii nebi moxamed ansaar bay kasoo soo dhex baxeen laakiin ree ruux muhaajiri ah oo maka ka yimid oo munaafiq lama arag bay asaguna wuxuu ahaa odayaashii reer ansaareed intay dhammaadeen waxaa loo sharaxayay in lagu caana shubo ugaaska guud oo labadaa beelood laga dhigo ansaareed markaasaa waxaa yidhi nebi moxamed sal alla alih wasalam ansaare marka intay jabtay haddee nebi bay heleen maxay ugaas ku falahayaa xoogaa cuqdad baa gashay marka cadaawad baa gashay anoo lagu caana shubi rabo ayuu afgembiyey balaayaa dhacday war ninkan ilaahay baa wato waa rasuul ilaahay oo waa nebi ogaaskaagaad ahaan kartaa diintaada hayso cuqdadii uu qadaybu ku dhintay ayib ninkaasaa marka hawshaa abaabulay qaala curwatu curwa wuxuu yidhi waa curwatu bnu zubayr oo caaisha habaryar u ah ukhbirtu waxaa la ii sheegay annahu cabdulaahi bnu ubay kaana inuu ahaa yushaacu mid la faafiyo wa yutaxadau lagu sheego bihi arinkan ifkiga cindahu agtiisa fa yuqiruhu waa sugi jira waa runbu ohan jira anaa og waa zaaniyad asaga soomaha safwaan asna waa ogho waa zaani jira marka arrinkaas wuu ogolaan jire wayastamicuhu aad buu u dhegaysan raaxaysan jira weliba waa sax buu odhan jira kusoo celiya sheekadaas wayastawshiihi wuu sharxi jirayoo marka la yidhahdo caaishaha zinaysatay buu u fadhiisto oo sharxo oo naashnaasho buu hawshii wuxuu ka dhigahyaa wax run camal ah yastawshiihi macnaheedu waxa weeye yastakhrijuhu bilbaxi casharuu kala soo baxaya iyo fawaaid asagu suu isleeyahay intuu hawshi baaro oo xagga ka fiiriyo oo agga nin aftahana wuu ahaa wa qaala curwatu curwa wuxuu yidhi aydan noqode lam yusama lama magacaabin min ahli lifki dadkii been abuurka sameeyey xaggooda xaaluu ka ahday aydan noqode ilaa xasaan ibna haabit saxaabiga xasaan ibnu haabit loo yaqaan maahane iyo wa mistax ibnu uhaahata saxaabiga mustax ibnu uhaata loo yaqan waa laba saxaabi iyo wa xamnatu bintu jaxshin xamnadii ina jaxshi ahayd waa nebiga dumaashidii oo nabiga wuxuu qabay zaynab bintu jaxshi ayaduna waa walaasheed dadkaasaa la sheegay buu dadkii ku kadsoomay hadalka cabdulaahi bnu ubayi oo hawshii ku khaldamay inay ka mid noqdeen oo yidhi caaisha way zinaysatay safwaanna wuu zinaystay fii naasin dad xaalay ku dhex jiraan aakhariina kale oo laa cilma wax ogaa la yidhaahdo lii aniga usan ii sugnayn bihi dadkaas bi dad kalaa jira bi la sheegay laakiin anuu ma garanaya bi curwa haddaanah hayra annahum laakiin ayagu cusbatun cusba ayay ahaayeen bi cusba waa maxay waa koox sida qur-aanka alla ku sheegay cusbatun koox ayay ahaayeen kamaa qaala siduu yidhi allahu alle tacaala siraya waa inoo imaan doontaae wa inna kibra daalika arrinkaas weynankiisa iyo suu u badan yahay yuqaalu waxaa la odhan jiray lahu asaga cabdulaahi bnu ubay ibnu saluul ninka arrinkaa maamulo odayga uu ahaa magacaasuu lahaa qaala curwatu wuxuu yidhi kaanat caaishatu caaisha waxay ahayd takrahu midkoo hatoo karaahsata an yusabba in la caayo cindahaa agteeda xasaanu xasaan ibnu haabit in agteeda xasaan ibnu haabit wax looga sheego walow uu qadfay oo dadkii meel kaga dhacay uu ka mid ahaa maysan ogolaan jirin maxaa ilowsiiyey qadafkii uu u geystay waxay tihi wataquulu waxay odhan jirtay wuxuu yidhi wataquulu waxay odhan jirtay innahu xasaan alladii kii weeye qaala yidhi fa inna abi wa waalidahu wa cirdii licirdi muxammadin minkum wiqaa'u wuxuu ahaa nin gabya mukhadramahoo kon lixdan sano ayuu gaal ahaa lixdan sanona muslim buu ah isagoo kalean soo marra kumua xakiim ibnu xisaam labaduba xaabay ka bilowdaan mid walbo labadooda ka mid ah lixdan sanana gaal buu ahaa lixdan sanana muslim buu ah wuxuu ahaa nin gabya gabaygaan afaraydayo kuma wareegi jirine carabtii jaahiliga ahayd ba xataa waxay uga markhaati kacday carabtii wakhtigaa nooleed ragga gabayga ugu yaqaana inuu ka mid ahaa jokatur buu samaynahaya meel allaala meeshuu joogo ka bilow layihahdo ka bilaabi mimbar baa inta loo dhigo oo loo hagaajiyo masaajidka nebi moxamed baa la odhan jira gabay tiri maanta shiikh hadduu intuu inoo muxaadara idiin qabanayaa yidhaahdo ilaa casarkii ilaa labiyo tobankuu yihahdo gabay baan wadin waxaa laga yaaba dadka qaar ina yihahda masaajiddii waa halowdo gabaygaasna laga yaaba inuu kaga hadlayo qaraabadoo la xidhiiriyo diinta ilaahay lagu dheganaado waxa wey masaajidoo lagu tukado gabaygu hadalkaa lagu hadlayuu la mid yihi kiisa xunna waa xun yaha kiisa sanna waa hagaagsan yaha marka masaajidda waa in laga gabiyo oo ragga waxa weya sugaanta iyo gabayga yaqaano soomaaliyeed inta la keeno la yidhaahda gabya oo masaajidda ka gabya oo dhismahan hadda sigiiskoo socda ka gabya waa inay ka gabyaanoo waa inay dowr ku yeeshaan ma aqan meelay aadan raggii baasha tirin jiray ciyaal xaafadeed baa lasoo bataan malaynaaya marka hawshaas raggii ilaahay mawhibadaas siiyey waa inay ummadda uga faa'iidaystaan gabdhaha sidoo kale waa la heli buraanburkooda haday inta tirsadaan waa wax la cabiraya laftirkiisu moogta ay ga faa'idaystaan ayaduna waa khayr inuu xun yahay ubaa daran oo dad waxa weya lagu dhibaataynayo laakiin wixii khayra waa khayr marka waxaan maqlay tira asagoo fa inna abi aniga xasaana aabbahay iyo wa waalidahu aabbahay aabbihiisu awowgay ah iyo wa cirdii sharaftayda iyo nasabkaygu licirdi muxamedi nabi moxamed cirdigiisa iyo sharaftiisa wiqaaun ilaalin ayuu u yahay minkum idinka laydinka ilaalinaya gaaladiibuu la hadlayaa ou leeyahay nebi moxamed waxaan ku difaacayaa aabahay iyo naftayda iyo cirdigayga caryaa taabtou leeyahy qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faqadimnaa waan soo galnay almadiinata madiino fashtakaytu waan xanuunsaday xiina qadimtu markaan madiino soo galay shahran bil kaamilaan xanuunsanaa bay tiri wal xaal annaasu dadkuna yufiiduuna isla dhex qaadayaan fii qowli asxaabi alifki dadkii been abuurka sameeyey sheekadoodii ayay dadku isla dhex qaadayaan oo la falanqaynaya laa ashcuru ma dareemayn bishay-in hal shay oo min daalika waxaa la isla dhex maraya ka midana warba kama hayaba khaafilaad mu'minaadka qur-aanka alla ku sheegay ahayd dadka warka raaraadiya ii warrama hebla ka warrama hebel ka warrama seela la yidhi saan qiila waqaala shuqul kuma lahayn qoftaa dhan oo lagu been abuurtay oo munaafiqiintu warkaan ay abaabuleen qayba muslimiintaana ay ku khaldameen ayadana lagu mashquulsan yahay warba ma haysaba waa dar alle gurigeeda iska joogtaa danaheeda khaaskaay ku mashquulsan tahay maxaa la yidhi iyo wax marayaan howlaheeda ma ah wa huwa wuxuu yahay shaki baan laakiin qaaday shaki shakiga maxay ka qaada ayadaa sheegaysa wa huwa wuxuu yahay yariibunii waxa shaki gelinayey fii wajacii xanuunkaygaan maantay haysto bisha aan madiino ku xanuunsanaa annii anigu la acrifu inaana garanayn min rasuulillaahi rasuulkii alle inaana ku arkayn kana garanayn al lutfa dhimrintii iyo turidii alladii kaasoo kuntu aan ahaa araa mid ka arkoo ka dareema minhu xaggiisa xiina wakhtiga ashtakii aan xanuunsado aad buu igu dhimrin jiray tir markaan xanuunsanahay iga warqabi jiray ii ricaayeyn jiray ii ilaalin jiray ii daryeeli jiray bishaan dhanoo aan madiina ku xanuunsaday dhimrintii noocaas ahaydoo nebi maxamed horey aan ugu aqaanay waa ka waayey tiri dareen baan marka qabaabaytay laakiin meel wax ka jiraan garan maayo waana xanuunsanaha maxaa dhici jiray innamaa yadkhulu wuu soo geli jiray calaya dushayda rasuulullaahi rasuulkii ala sala allahu calayhi wasalama uma yaquulu wuxuu oran jiray kayfa sideebay tiikum tiinaasi tah soomaalidu way yidhahdaan tii ka warran so lama yidhaahdo ah, kayfa tiikum war ka warama intuu guriga soo galo intaa markuu yidhaahdo uma yansarifu waa noqonaya see tahay ag ee waxa weeyaan ka warqabkii horeo layga warqabi jiray ma haystay tidhi fadaalika kaasaa yariibunii ishaki gelin jiray walaa ashcuru laakin ma dareemayn bay tihi bishari wax dhiba ma dareemayn waa beri waxba maysan galabsan xataa kharajtu ilaa aan soo baxay xiina waqtigii naqahtu qaafku waa kordhigan yahay waxa loo yaqaan carabi baan idinku sheegaya bal soomaaliga wax lagu yihahda ii sheega idinku niqaaha waxaa la yidhaahdaa huwa aladii afaaqa min maradihi walam taktamil sixatuhu waa qofka xanuunkiina kasoo miirsaday oo kasoo roonaaday caafimaadkiisuna boqolkiiba boqol uusan noqon soomaaliya maxaa lagu yihahdaa bukaansocod miyaa la yihahdaa bukaansocod waa nin xanuunsan baa sheegaysaan iska xanuunsan xanuun nin la nool iska socda ninkaana waa swabiskooda laakiin boqolkiiba boqol ma ah yaa dudsi dudsi baa la yidha <laughs> waa ninkaas bukaan socodka ah oo waxa weeye xanuunkii markaa ka soo daahay ayib fa kharajtu waan baxay tidhi maca ummi misdax ninka misdax loo yaqaano hooyadii la jirankeeda ayaan baxay misdax waa saxaabi wuxuuna ku jiraa ragga ayada hawsheeda galay oo qadfay hooyadiisna caaishay la socotaayo dadkii difaacayay bay ku jirtaa magaceeda caadigaana salmaa la yidhaahdaa ummu misdax misdax hooyadii magaceeda salmaa loo yaqaanaa qibala almanaasici meesha manaasici loo yaqaano dhinaceeda ayaan aadnay tiri manaasicu waa meel bannaan oo waasic ah. magaalada madiina duleedkeedana ku taalla wa kaana wuxuuna ahaa manaasicu mutabarasana makaanu u kortegidda iyada meeshaan u kortagno tagno aan ku soo xaajo gudanno oo musqulaha noo ahayd halkaasay ahayd bay wa kunnaa waxaan ahayn dumar haddaan nahay laa nakhruju kuwii aan bixin ilaa leylan hameen maaha ilaa leylin habeen kale laga gaaro kahmin kahmin baa madhaan aadi jiray tiri musquul raadsan jira oo see maalinki waxaa laga yaabaa inagu dhakhaatiirtu inay shan jeer maalinkii musquulgal waxa weyaan kaadi intaas caloosha jilci ayagu xaggee kahmin kahmin qof musquul kaadi u baahan way soo sheegto waxay tidhi cuntona ma jirin cayille ma jirin soo saas dad baahan oo gaajaysan oo waxa weeyaan calooshu laga yaabo dad badan inay qallalan ahaayeen marka kahmin kahmin gabadhu inay kaadi xegsato caadi bay ahayd ayib wadaalika arrinkaasuna qabla an nattakhida intaanaan samaysan ayay ahayd alkunufa musqulaha qariiban meel ku dhow min buyuutinaa guryaheenna wakhtigaa musqula maanaan lahayn bay tiri guryaha iyaga agtoodana musqula kuma olin qaalat waxay tidhi wa amrunaa arrinkeennu amrulcarabi carab arrinkeedii ayuu ahaa al uwali ee hore dhaqankii hore carbeed baan haysanay tidhi oo filbariyati bannaanka loo kortegayo qibala alqaa'iti saxarada waxa weeyaan meelaha loola aada xaggeeda maxay ula jeedaa carabi dhaqan waxay lahayd dee markay kor tegayso nin walbeeta meesha ku aadaniyo bannaankaas in la aado musqulo lama aqoon jirin xaaladan ayadoo wakhtigan ay dhacaysa iyo waaqicadan dhaqankii hore aan weli haysanay musqulo guriga kuma ag oolin sidii horeo carbeed baanu ku socon jira marka waxay tidhi wa kunnaa waxaaban ahaynba inaan musqulo samaysanno u kaadiye nata'adaa kuwa dhibsada bilkunuufi musqulaha an nattakhidahaa inaan ka samaysanno cinda buyuutina guryaheenna agteeda guryaheenna agtooda inaan musqula ka samaysanno waa dhibsan jir dadkii horeo reemiyiga ahaa soomaaliyeed hadii magaalo inta la keeno caafimaad iyo wax loo keeno musquul guriga ku taalla gal la waa diidi jire war ma anoo meesha kaadidayda shuruuqdeeda iyo laga maqlahayo baan hadda waxa wey laga yaabaa waaga hadii inta la caafiyo ilaahay caafiyo baadiyo ku noqdo magaalo dambe inaan lagu soo karin oo yidhahda magaalo waa tee ma dadku hor fadhiya la odhan jira musquusha gala marka dhaqanka carbeedna sidaasu ahay musqulaha way nibcaan jireen guryaha agtooda qaalat waxay tihi fandalaqtu waan baxay ana aniga iyo wa ummu misdaxin misdax hooyadii wa hiya ummu misdaxdu ayadu ibnatu abi ruhmi ibni mualib ibni cabdimanaaf weeye horta waxaa dhalay nin abuuruhmi la yidhaahdo ruhmna waa ina ibnu mualib nebiyulaahi moxamedna waa moxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdimualib soo maaha waa nebiga xigtadiisa ibnu cabdimanaaf wa ummuhaa ummu mis salma loo yaqaano hooyadii dhashayna bintu sakhar ibni caamir ayay ahay ina sakhar ibni caamir khaalatu abi bakrin isidiiq abuubakrin sidiiq ayay habaryar u ahayd misdha hooyadii hooyadii dhashay marka misdha hooyadii oo ummu misdhaxa salmana loo yaqaan baa waxaa hooyadii ummu misdax magaceedu waa salmo soo ma aha gabadhaa salmo ah waxaa dhashay abubakar habaryartii maxay isu yihin u fiirsada abubakar habaryartii ayaa waxay dhashay ummu mistax ma ilma abtiams oo habreed haa ummu misdax waxaa dhashay abubakar habaryarti laba gabdhoodoo walaalaha kala dhashay misdax ka hadli waxaan ka hadlaya umumisdax laftirkeeda umumisdax salmaa la yihahdaa moogta umumisdax salmaa la yidhaahdaa salmo hooyadii dhashay waxay ahayd habaryartii abubakar marka waa habra wadaag soo maa laba walaalaha kala dhashay misdax marka muxuu noqonayaa abubakar markaa abti buu u noqonayaa ayib sidaas weeye marka wabnuhaa wiilkeeduna wiilkan misdaxa misdax ibnu uhaahata bn ibnu cabaad ibn lmualib weeye waxaad ogaatay hooyadu reer bani mualib bay ahayd umumisdaxa soo ma aha asaguna waa reer bani mualib marka waa xigtadii nebi moxamed sal alla alyi wasalam asaga iyo hooyadiiba wiilkan misdaxa waxayna ku jiraan asaga iyo hooyadiiba almuhaajiruuna alwaluun ayay ku jiraan dadki ilaahay dartii usoo hijroodoo reer maka ahaa ayay ku jiraan aabbihii misdax asagoo yar buu dhintay waxaa gacan qabtoo soo koriyey abubakarun sidiiq baa soo koriyey ayib waxay tihi marka fa aqbaltu waan soo qaabilay ana aniga iyo wa ummu misdaxin misdaxooyadii eh, qibala beytiya gurigayga xaggiisa ayaan soo qaabilay tiri qibala beyti gurigayga xaggiisa xiina faraqnaa markii aan ka faaruqnay waxa weeyaan dantayadii xiina faraqnaa markaan ka faaruqnay min shanina arrinkeenna arinkoodu muxuu ahaa xaaje gudashay kor u aadeen mar haday xaaje gudasho kor u halkaan lagama wado inay tageen soo xaaje guteen soo noqdeen ee waxaa laga wadaa meeshaana ula jeedaa sida xaafid ibnu xajar uu sheegay xiina faraqnaa markaan ka faaruqnay min asayri socodkii socodkii baan ka faaruqnay iyo arrinkiisa ee ulama jeedo xiina faraqnaa markaan ka faaruqnay min qadaa'i lxaajati ulama jeedo ma la fahm halkaa socodkii markaan ka faaruqnay oo min sha'nina arrinkeenna ka mid ah fa caaharat way hantaa turootay ummu misdaxin misdax hooyadii ayaa hantaa turootay fi mirdihaa go-eedii ay wadatay ayay ku hantaa fa qaalat markay hantaa hantaaturootay waxay tiri tacisa haahoogo misdaxun wiilkayga misdaxa inkaaro ha ku dhacday tiri war qofku fa wiilkayga inkaaro ha ku dhacdo maxaa isaga xihan waxaa laga yaabaa inaad tiraha midhaa kala carara oo kabihuu kala fakado saasay u kufta ama asagaa maryo dheerdheer o ku kufaysa u geliya maya riwaayo kale waxay sheegtay caara alaaa maraatin saddex jeer bay kufta mar kastoo kuftaba ta ciise mistaxu wiilkayga inkaar ku dhacdo bikways mar kastoo ay kufto fa qultu waxaan ku idhi bay tiri haddaan caaisho ahay lahaa ummu misdax bi'sa alla xumaa maa waxa qultii aad tidhi alla hadalkaagu xumaa jooji waxaad wadid bay tiri atasubbiina ma habaaraysaayo caayaysaa rajula nin ka qayb galay badran dagaalkii badar waa nin ninka nin sahlan ma aha nin dagaalkii badar ka qayb galay oo muhaajiri ah miyaad caayaysaa fa waxay tidhi umu misdax ey hantaah nahoy taneey walam tasmacii maad maqal miyaah maa waxa qaala uu yidhi bilaash inaan u habaaraya miyaad moodda wuxuu yidhi maad maqal miyaah qaalat caaisha waxay tidhi wa qultu waxaan idhi maa qaala oo muxuu yidhi fa akhbaratnii waxay ii sheegtay biqowli ahlilifki been abuurka dadkiisii hadalkoodii bay ii sheegtay oo ah in caaisha lagu yidhi adna zaaniyad baa taha safwaan ibnu mucadalah waa kaa zinayste labadiinnuna hadda aad tihiin dad eedaysan oo bulshada reer madiina ay ku sheekaysanayso bil inay xanuunsanayso maynaan soo marin fasdadtu waxaan kororsaday maradan jiro calaa maradii jiradii hore i haysay dabari baa wuxuu wariyey biisnaadin saxiix inay tidhi lammaa balaqanii markuu isoo gaaray warkaasi ay dadku sheegeen hamamtu an aatiya qaliiban fa atraxa nafsii fiihi waxaan damcay tiri inta tago ceel goofoo meel ku yaallana aan tago inaan ceelka isku rido inta badan waxaa la yidhaahdaa dumarka qofta dumarkaahi waxa ay haysato waxa ugu qaalisan waa sumcadeeda mar hadday qofta dumarkaa sumcaddeeda dhulka timaado oo sumcadeedu wasakhowdo laa quruxdeeda walaa maalkeeda walaa bulshada ay ka soo jeedo midna ma soo ma soo kor qaadi karto marka arrinkaana waxay la ahayd wax ceeb ah runtiina ceeb waa tahay waa faaxisha sida qur-aanka ku magacaabay marka waxaan goaansaday aansaday tiri oo aan ku hamiye inaan ceel isku tuuraan dib dambaba lay aragba somida arag soomaaliyeed inta xumaata sameeya la wacal bay rintayoo gaas bay isku bilbish waxa weyaan way isgowracday meel bay iska loolaadisay balaayadaasay ka wada cararahayaan dumarku sumcaddooday inaa ilaashanayaanoo jecel yihiin marka maysan zinaysan ilaahina waa ka hufay beri bayna ahayd saan arki doonno laakiin arrinkaana u cunumay alla laga sheegayo xanuun baa ii kordhayti tir rajactu markaan noqday ilaa beytii gurigayga oo aan ku dhex sugnaaday dakhala waxaa ii soo galay calaya dushayda rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam fa sallama wuu salaamay uma qaala wuxuu yidhi keyfa tiikum tiinaasi sideeta keyfa tiikum horay wax laga wada maysan fahansanayn soo saas ma dareen baan qabayti laakiin wuxuu ahaa maana ogoyn laakiin hadda kayfa tiikum inay jirta tuhmo oo nebigu wax qabo sala allahu calayhi wasalam bay meesha ka dareentay kayfa tiikum tiinaasi seeta fa qultu waxaan ku idhi lahu nebiga ata'danu ma ii fasaxaysaa lii aniga an aatiya inaan u tago abawaya labada i dhashay halkaasi culimmadu waxay ka daliishadaan gabadhu markay gurigeeda ka baxayso oo ay gurigii aabbaheed iyo hooyadeed aadayso zawjkeeda iyo saygeeda waa inay weydiisataa idan ha reerka yagaan maanta soo booqanayaaye ma ii fasaxaysaa intaasum culaysba culays maaha odaygana xoogaa bay u taraysaa meeshiisa inuu atooro ka noqdo oo madaxweyne ka noqdo oo laga dambeeyay u taraysaa ayadana waa xuquuq ninkeedu ku leeyahay haduu diida ka waran ma baxayso waa joogaysa isagaa amiir meesha ka ma baxayso ma dhaqaaqayso asaga laftirkiisu hadii awooddaa la siiyo o layi mas-uul ka ah inuu gabadhi ku canaado oo ku silciyo oo riximgoys u noqdo oo ninaan ficleen u ma ah. sida nebi moxamed uu sameeyey oo gobonnimada ah oo sharafta ah samee waxaa isweydiin mudan haddaad inta isku dhacdaan xaaskaaga aad ku tihahdo orod gurigiinna aad ma furmaysaa waa lagu weydiin waxaa lagu odhanayaa eraygaa aad tiri maxaa ka wadi haddaad tidhahdo furriin baan ka wade saddex dalqadood baan kugu fura uma baahnayn sidaasay ku furan tahayba orod gurigiina aad haddaad ku tirahdhaaf war maxaa ka wada furriin waa furanta haddii laakiin aad ka waddo hooyiya aabba soo salaan waa caniya nabaad waa khayr iyo barako waa khayr iyo barako dalaaqa wuxuu u qaybsamaa midna waa mid saraaxi ah waan ku furay inaad tirahdo dallaqtuka inaad ku tirahdid midna waa mid waxa waye kinaayi ah sarbeeb orod gurigiinna aad oo kaleeto waxa weye albaabkayga waan bedelay oo kaleeto iyo waxyaalaha la midka ah yaa rajactu wuu odhan karaa waa waa ceshan karaa mushkilo ma leh ayib marka waxay tihi labadaydii aabbee may fasaxaysaa qaalat waxay tidhi wa uriiddu waxaan doonaya markaan labada aabba aan u socdo hooyada iyo aabbahay an astayqina inaan ka hubsado alkhabara warka min qibalihima labadooda xaggooda o aan ihahdo aabba iyo hooye waxaan la sheegaya maxaa ka jira qaalat waxay tidhi faadana wuu ii fasaxay faadina wuu ii fasaxay lii aniga rasuulullaahi rasuulkii alla sala alla aleyh fa qultu waxaan ku idhi liummi hooyaday yaa ummataah hooyoy maada maxaybay yataxadadu ku sheekaysanayaan annaasu dadku qaalat waxay tidhi hooyaday yaa bunayata gabadhaydii yaraydeey hawwinii isdeji calayki dushaada fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laqallamaa waxaa yar kaanat inay ahaato imra'atun qof dumarihi qadtu weligeed wadii'atan mid cadoo quruxsan cinda rajuli nin agtina ku sugan ninkaasoo yuxibbu jecel haa ayada laha ayadana uu ay u sugnaadeen daraa'iru islaamadan golooyin oo lala qabo ilaa kaharna kuwaa lala qabaa waxay badiyaan calayhaa calaa caybihaa ceebteeda iyo wax ka sheegeeda iska sabar hooy waa hooyo cajiib badan waxay culimmadu leeyihiin hooyada gabadhaan dhashay oo umur umurumaan oo saxaabiyadda ah hooyadaasi waxay ahayd hooyo cabqariyadu aad u caqli badan hadalkeedayna ka qaateen caqligeeda laba waxyaalood ayay gabadheeda u sheegtay oo musiibadan gabadha haysata ay rabta inay kaga fudaydiso midda koobaad waxay u sheegtay arrinkan dadka wan wanaagsan oo dumarka ah in lagu sameeyo oo lagu been abuurto mushkiladana markaad ogtahay inay kuwa keligaa tahay iyo markaad ogtahay tahay wax dad ay kula qabaan inay tahay waa kuu kala nabarkeedu waa kuu kala fududi malfama qodobka marka gabarh wanaagsan oo la jecel yahay oo dumar lala qaba ay jiraan oo xasdahaya weligeed baa warxun laga faafin jira waa lagula qabaa marka gabdho wanaagsan baa kula qaba taasi waa qodob mushkiladii bay qayb ka fudaynaysaa laba waxyaalood oo dumarku kulligood ay wada jecel yihiinna dhag bay ku siisa waa maxay waa ammaan iyo inay tiri waa qurux badanta oo kow waxay tiri wadia waa maxay alwudu alwidaa waa caddaan gabar cad oo qurux badan baa taa kow ninkaaga oo nebi moxamedna waa ku jecel yahay sal alla alih mar hadii gabadha lagu yidhahdo ninkaaguna waa ku jecel yahay bilicdaaduna maasha allah weeye quruxdaada waa bes aad ugu farxaan marka maskaxdeedana waa soo dhisaysaa waa ammaanaysaa dhibkaanna in lala qabay sheegaysaa su-aasha meesha taallaa waxay tahay xaasaskii nebi moxamed uu la qabay gabadhan hal mid oo ka mid oo barnaamijkan dhex dabaalatayba kuma jirtee caaisho hooyadeed xagebay arrinkaa ka keenta mar ra'yaday ku dejinaysaa marna kuwii nebigu maysan samayn laakiin kuwii nebigu uu qabay kuwii la dhashay oo ay xamna bintu jaxshi ka mid ahayd baa dadkii qadafka sameeyey ka mid ahaa dhankaasay marka ka milicsanaysaa hooyo marka caaqilad ah oo waxgarad ah ayay ahayd waxay ku tiri marka waxaa yar laqalamaa waxaa yar kaanat inay ahaato imra'atun qof dumari qatu weligeed wadii'atan mid quruxsan cinda rajuli nin agtiina ku sugan ninkaasoo yuxibuhaa jecel lahaa ayadana uu sugnaaday daraa'iru dumarka dangalooyinka ho la isla qabo dararku soo dhib maaha daraa'ir maxaa loogu magacaaba mid walba masayrka ay tan kala ka masayrsantahay ku dhib qabta goonideeday u dhibanta Ah, hebla agga maray hebel baa agga maray idaa waaas la simey asaga agga marka ayadii bay ku dhibantaha cid wax u geysatana lama arko daraa'ir saasaa loogu bixiye leeyihi ilaa kaharna waxay badiyaan calayhaa dusheeda inay ceebeeyaan qaalat caaisha waxay tidhi faqultu waxaan idhi subxaana allaahi ilaahay ceeb iyo xumaanba ka hufan markaad yaabtid oo waxaad la yaabtid aad aragtid waa wareey hogadoo ba-yeey lama yidhaahdo wax kaa yaabiya markaad aragtid ama fiicnaantiisu ha kaa yaabiso ama xumaantiisu subxaan allah subxaan allah subxaan allah marka subxaan allahi bayt awalaqad taxadaa miyay ku sheekaysteen annaasu dadku bi haadaa arrinkan qaalat caaisha waxay tidhi fa bakaytu waan ooyey tilka taas alleylati hameenka ah xataa asbaxtu ilaa aan waa bariistay laa yarqa u xaaluusan iga istaagayn lii aniga damcun wax ilina iga go'i mayso walaa agtaxilu ana ku indha kuulanayn binowmin hurdo luqa aad u faseexa ayay ku hadlaysaa faseexo badan hurdo kuma indha kuusho hurdo laguma indha kuusho waa meesha soomaalidu yidhaha il isma gelin xala indhaha la isma geliye moogta waa isfuulaan marka la seexanaayo marka ma seexan weeye habeenkii hurda waa soo goy weyda hadday hurdi weyday laakiin ay aamusan tahay waa roonaan lahayde habeenkii o waa ooyeysaa cajiib waxaa ah. sida caaisha iyo dumar badan maanta ay u kala duwan yihiin kuwana meeleh waxay u farteen jirkooda inay ka ganacsadaan oo ay sharaf u arkaan oo wax ka raadinayaan caaishana waxay beri ka tahoo lagu sheegay bay la aamusi laadahay oo la hoyan laadahay oo ilinteedu ay la go'i ilinteedu iska qubanaysaa ilaahay baa dadkan kala bedelay markay hooyadeedii aabbaheed u timid bay waxay tihi waxaan idin weydiin arrinkaan ma ka war hesheen say tira say yidhahdeen haa hooyo aabbo nebi maxamed ma ka war helaa hooyadeed bay waxay ku tiri hooyo ilaahay dambigaaga ha dhaaf waxa intaa dadku ay ku wada sheekaysanayeen hooye maxaad igu sheegi weyday khalaas marka waan ooyey bay tidhi uma asbaxtu waan waa badhiistay abkiya xaalaan ooyayo riwaayadka qaar baa waxay sheegaan oohinteeda abubakar hameenkii maqla asagoo guriga dushiisa qur-aanku akhrisanaya markaasuu war maxaa ku dhacay say tira arrinkeedii bay la ooyeysaa markaasuu asna ilin qobo waa la ooyey waa aabbe gabadhiisuu ka xanuunsan yahay aad buu asna uula ooyo uga qaraacma hawshaas ayada ah qaalat waxay tidhi wa dacaa rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu u yeeray sala allahu calayhi wasalama caliya bna abi aalib iyo wa usaamata bni zaydin usaamihiina zayd ahaa xiina waqtigii istalbatha uu ka soo daahay alwaxyu waxyigu markay hawshii calowday reerkiisii lagu been abuurtay dacaayadaad xun magaalada lagu fidinayo xaggana uusan hayn wax waxyio ka soo degoo baraa'adeeda ka waramaya ayuu nebigu labadaa nin u yeeray labaduba waa da'yar dhallinyaraha shabaab ah waxay isweydiin mudan oo rag ka waaweyn xagga da ka weyn sida abubakar iyo cumar iyo cuhmaan baa jooga xagga fadli ahaanna ka fadli badan muxuu ayagaa u aadi waayay axaadiista qaar baa waxay tilmaamayaan wixii qoyskiisa quseeya labadaa nin buu kala tashan jiri wixii arrimaha kaleetoo caamkaa ah quseeyana abubakar iyo raggaasuu kala tashan jiri sababtoo ah cali bnu abi aalib rasuulka adeerkii oo laxmiyaa dhalay rasuulkaana cali soo koriyey sal alla alih waslm oo soo kornimihiisa ka qayb qaatay gabadhiisana wuu u guuriyey markuu weynaaday wax nebi moxamed dantiisu tahay maana wax kale ka talin maayo marka la taliyo khaas uu ahaa waxaa kaloo nebigu sheegay nebiyullaahi haaruun siduu wasiir ugu ahaa nebiyullaahi eh, muuse inuu calayna nebi moxamed ugu yahay wasiir usaamat bnu zaydna aabbihiisu zayd ah nebiga mowlihiisu ahaa sal allau alih wasalama nebiguna waa jeclaa xaggaasi marka waa xagga usarka iyo qoyska odaytinimadii uu ka tegey nebigu sal lay slm waxay leeyihin qofka da'yarta hor dhallinyarada ah markaad la tashatid waxa uu sawaabka u arkayo ka labalabayn maayo isla markaba birtu ku dhufanaya ha fur buu reerkaaga hadduu rabo ha soo kamaa shakin ha fur macnaha u labalabayn maayo isla markaba go u dambeeyuu ku siinayaa laakiin ninka odaygaa waxaa laga waayo arag oo khibrad dheer buu leeyahay dad badan buu la soo shaqeeyayoo inuu maanto dhan meecmeecdo fakaro waxa weeyaan wax badan xeeriyo dhaqamo iyo wax fiiriyo wax badan uu dibdhigaa laga yaaba marka nebigu sal alla alih wasalam wuu la tashaday usaame iyo cali yasaluhumaa xaalo uu weydiinayo oo wayastashiiru uu la tashanayo humaa labadooda fii firaaqi ahlihi qoyskiisa furitaankiisa waa cajiib nebi moxamed oo basharka ugu sarreeya baa laba nin ninoo dhallinyaraho saxaabaa la tashanaya halkaa waxaad ka faa'iidaysatay ruuxa aad la tashanaysid inuu kaa fiican yahay waxba laazim ah waxaa dhici karta inaad ka fiican tahay ka aqoon badan tahay laakiin arin mucayana uu kugu dhaami karo kaa caqli badan yahay isla markaba bahasha kaasoo turan ogyahay fikradda marka qof aad ka fiicantaho ka fadli badantao ka waayo aragsan tahay wax waad ka qaadan kartaa waxaa kale caaisha say nebi moxamed iyo ayadu inay kala tagaan u nicib tahay ereygay cabirta fiiri fii firaaqi ahlihi bay tiri qoyskiisa furitaankiisa mayse ohan fii firaaqi aniga furitaankayga intaasay diidanta xataa carabkeeda inay ka soo jacaylka nebi maxamud u qaba sal alay slam fii firaaqi ma ehelka nebi maxamed uu qaba sooma badna reerahaasay ka yihiin marka fii firaaqi ahlihi qaalat waxay tihi fa amaa usaamatu usaamatu zayd fa ashaara wuxuu kula teliyey calaa rasuulilaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama biladii kii yaclamu uu min baraa'ati ahlihi ehelkiisu inay bari yihiin ah iyo wa biladii kii yaclamu og yahay lahum ayaga fii nafsihi naftiisana ugu og yahayoo khayr inuu ku og yahay ah fa qaala usaamatu usaama wuxuu yidhi ahluka waa khabar mubtadii ka xadfan yahayoo hum ayagu ahluka waa ehelkaagii walaa naclamu ma ogin ilaa khayran wanaag maahe wax kalena kuma ogin hum ahluka oo muxuu u jamcinayaa macnaha waxa weeye ayada iyo kuwa kaloo aad wada qabtidba waa ehelkaagii dhammaantoodna keligeed maahane hal ruuxoon xumo ku ognahay ma jirto wa amaa caliyun cali faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow lam yudayiq ma cidhiirin allaahu alle calayka dushaada wannisaa'u dumarka siwaaha ayada ka soo harayna kaiirun waa badan yihiine wasal weydii aljaariyata gabadha addoonta ah u shaqaysana weydii tasduuqka kolley way kuu run sheegi cali taladiisu maxay tahay usaama fur caaisha saasay u fahantay maalinkaa colaadda ee u qaaday cali saamayn badan bu ku yeeshay weligeed way ka gowsaysan jirta cali soo ninka waagii yidhi ilaahay dumar kuguma celino soo adiga maaha haas weligeed maysan iloobin ayib culimmada qaar baa waxay leeyihiin cali xataa laftirkiisu rasuulka furtoosa kumuusan oran laakiin wuxuu fiiriyey laba jaanib mar dhanka nebi moxamed buu fiiriyo oo walwalsan oo walbahaarsan oo dareemaya dhib badan reerkiisa in loo geystay oo aad waxa weeyaan dhibaato ay soo wajahday marna wuxuu arkaa reerkii nebi moxamed oo beri ah laba waxyaaloodbuu marka sameeyo wuxuu yidhi adiga nebi muxameda raaxada qalbigaaga haddaad rabtid iyo murugta inaad iska saartid fur ma la fahmo haddii aadan rabin sidaasna baaritaan iyo taxqiiq hawshaan inta ku samaysid markaas ayada a ka rungaar dadka hawsha xogaalka waana gabadha addoontaa ka midig wayna kuu run sheegaysaa gabadhaas marka dhankii nebigana waa fiiriyay sala allahu caleyhi wasalam dhankan iyo baaritaan hawsha in lagu sameeyana wuu fiiriyey qaalat waxay tidhi fadacaa wuxuu u yeedhay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam bariirata bariira ayuu u yeedhay fa qaala wuxuu yidhi nebigu ay bariiratu bariirooy aydu waa xarfunidda hal ra'ayti ma aragtay min shay-in shay shaygaasoo yariibuka ku shakigeliya intaad caaisho gurigeeda ku noolayd oo aad wada dhaqmayseen wax aad ka shakidid oo arrinkaa ku saabsan hal marra ma ka aragtay arrin aad u xanuun badan weeye oo nebigu dareemay sal lla alay wasalam oo gurigiisii la dacayday oo been lagu furay ilaa uu gaaray nabi moxamed inuu gabadhaa waraysto yidhaha bal iga warran marra waxaad ku sheegageliya ma aragta bariiradan axaadiistu waxay ishaaraysaa sanadkii sideedaad oo hijriga inay caaisha xoraysay haddana sanadkan waa sanadkii shanaad seebay suurtagal ku tahay sanadkii sideedaad oo maka la furtay in la xoreeyo haddana nebigu uu waraysanayo sanadkii shanaad laba ra'yibay culimmadu kaleyihin qolyo waxay leeyihiin bariiradaanu tii caaisha xoraysamaya waa bariiro kale waxaa ka saxsan in la yidhaahdo sida xaafid ibnu xajar uu rajaxayo bariira ayadoo adoon ah oo dad kale addoon u ah ayay madiino joogtay caaishana u shaqayn jirtay soo ma dhici karto qof addoonoo qof uu leeyahay inuu qof u shaqeeyo wixii uu soo xareeyana qofkii u celiyo marka addoon bay ahayd dad baa iska laha laakiin caaishay u shaqayn jirtay waxaa nabigeenna ka sugan inuu u cidirayu yidhi bariiraha la igu yeeho markaasay u timid markaasu wuxuu ku yidhi atashhadiina annii rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisaiyo xaqa inaan ahay ma qiraysa waa saxaabiyad markaasay tiri haah ilaahay baan kugu dhaariyey su baan ku weydiinaha iga qarinbi waxaad ku ogtahay say tiri waa igu ballan caaisha maxaad ku ogtahay bisay hadalkaanay tiri waxaan khayr ahayn kama ogi bay qaalat waxay tiri bariiratu bariira waxay ku tiri lahu nebiga waladii allihii baan ku dhaartay bacadaka ku soo saaray bilxaqi xaq maa ra'aytu ma ogi ma arag calayhaa dusheeda amran arin qadu weligay aqmiduhu aan ku ceebeeyo weligay intaan caaisho arkayay hal arrin oo aan caaisho ku ceebeeya ma arag hayra annahaa laakiin hal shay baan hayaabay tiri ayadu jaariyatun waa gabar xadiidatu sinni da'deedu ay yartahay tahay tanaamu way ka seexataa can cajiini ahlihaa qoyskeeda cajiinkiisa iyo canjeelada qasitaankeeday ka seexataa fa ta'tii waxaa imaan addaajinu waxarta guri joogta ah fa ta'kuluhu cajiinkii bay lugta ula aqanaysaa cunaysaa ceeb hadii la yihahda caaisha weligaa usoo raadi intaa umaan garanaya waa da' yartaho canjeeladii markay walwalaaqdo ayadoon wixii daboolin bay ka seexan ta hurda qabato waa da' yartaha intaa un baan ceeb u garanaya amaa qaybtan cifadeeda iyo dhowrsoonideeda ku saabsan maya qaalat waxay tihi faqaama rasuululahi rasuulkii allaa istaagay sala allahu calayhi wasalam min yowmihi maalinkiisaas fastacdara wuxuu ka cawday min cabdilaahi bni ubay cabdulaahi bni ubayi buu ka cudurwax weyaan ka cudurdaartay cudurdaar maaha uu leeyahay raaligelin baan ka bixinaya laakiin wuu ka calacalay ninkaasu ka cawda walxaal huwa nebiguna cala lmimbari mimbarka uu saaran yahay faqaala nebigu wuxuu yidhi yaa macshara almuslimiin muslimiinto dhan buu nebi maxamed u dhawaaqay sal alay slam muslimiinta kulankoodow man yacdurunii yaa iga qabanaya min rajulinin qad balaqanii uu soo gaaray anhu xaggiisa adaahu dhibkiisu fii ahlii qoyskiisa uga soo gaaray oo qoyskayga saameeyey dhibku igu sameeyey oo reerkayga ku been abuurtay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay nebi maxamed baa hadlaya maa calimtu ma ogi calaa ahlii xaaskayga iyo qoyskayga ilaa khayran wanaag waxaan ahay inaana ku ogeyn walaqad dakaruu waxay sheegeen rajulan nin ayay ku xanteen xaaskayga maa calimtu asagana aana ku ogeyn calayhi dushiisa ilaa khayran wanaag maahana waa kee safaan ibnu mucatal soo ma ahayn riwaayo kale waxay sheegtay rajul saalixa ah inuu ahay nin wanaagsan wamaa yadkhulu ma soo geli jirin calaa ahlii guryahayga iyo qoysaskayga ilaa macii inuu aniga ila jira maahane nin xataa markaan baxo guryaha iisoo dabamara ma ahayne marka nebi maxamed uu guriga joogu imaan markuu baxana waa kala baxaya gurigaygana kuma soo noqon jirin ninkii noocaas ahna reerkayga ku tuhmeen reerkaygana waxaan khayr kuma ogi yaa islaamo ninkaa iga qabtay bu nebigu sal alay slam qaalat waxay tihi caaisha faqaama waxaa istaagay sacad ibnu mucaad ayaa istaagay akhuu bani cabdilashhal reer bani cabdilashhal walaalkood ahaa fa qaala wuxuu yidhi ana aniga yaa rasuulallaahi rasuulka allow ayaa acduruka kaa qabanaya bu fa in kaana hadduu yahay min al awsi qabiilada ansaareed laba qoys bay ahayn aws iyo khasraj soo ma ahayn qoyska ree aws hadduu yahay oo anigu oday dhaqameedkiisa aan ahayo ugaaskiisa darabtu waan garaacayaa biyo cunuqahu cunuqdiisa waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo duribat waa la garaacayaa cunuquhu luquntiiso dadka aan ugaaska u ahaan waxa le ninka la soo dilo dib dambe loo arki maayo wain kaana hadduu yahay min ikhwaaninaa walaalaheen oo mintaani waa tabciidiyo walaalaheen mid ka tirsan min alkhasraji reer khasraj ah mintan dambeetana waa bayaaniyu walaalaheen qabiilka kaleoo reer khasraj hadduu ka tirsan yahay ninkaad ka e, eedsheeganaysidna amartanaa waadna amrin fa facalnaa waan samaynaynaa amraka waxaadna amartidoo amarkaaga ah dil iyo xiritaankay noqotaba qaalat waxay tihi faqaama waxaa soo istaagay rajulu nin oo min alkhasraji qoyska reer khasraj ka tirsan waa qoyskii sacad ibnu mucaas uu ugaaska u ahaa qoyskaan ahayn cabdulaahi ibnu ubay ibnu salool munaafiqaana uu ka dhashay wa kaanat waxay ahayd ummu xasaan ibni haabit xasaankiina haabit ahaa hooyadii bintu cammihi ina adeerti ayay ahayd ninkaasay ina adeer la ahayd min fakhidihi jilibkiisa iyo jifadiisuuna ka tirsanaa ilma adeer laxmiya ma ahayne xasaan ibnu haabit iyo ninkan asaga ah xasaan ibnu haabit hooyadii ninkan istaagay ayaa isku qoys ahaa wa huwa ninkaasina sacad ibnu cubaado weeyaan kii hore magaciisu muxuu ahaa sacad ibnu mucaad aws buu ugaas u yahay kanina waa sacad ibn cubaada ansaar bu ugaas u yahkhasraj eh, wa huwa asaguna sayidulkhasraji qabiilada khasraj loo yaqaano ugaaskeeda weeye qaalat waxay tidhi wa kaana wuxuu ahaa qabla daalika markaa ka hor rajulan nin saalixan ee wanaagsan way gasha halkaan maalinkuu dhibkaa sameeyey dhibbuu samayn doonaa ayadoo say la tahay oo waxbuu sameeyey marka maalinkaa wuxuu ka horreeyey nin wanaagsan buu ahaabay ti walaakin ixtamalathu waxaa qaaday alxamiyatu qabyaalad oo ninkaan nabiga dhibay iyo ninkaana isku qoys noqdaye maalinka wuxuu ka horreeyey nin fiican buu ah ninku shiikh su u yahay qabyaalad asagoo dhex boodaya haddii la arko wasfigii culamanimada iyo xumaatanimadi dadku waa ka siibayaana moogta war waa mooriyaan bay odhanayaan ha annaga aragna waa nin qabiilaysta ah ku ohanaya qabyaaladaysta ah. war sheekh maaha naga dhaaf awal nin dhexdhexaad oo ummadda u dhaxeeyo oo islaam aho ummadoo dhan karaamo u haysay ah laakiin markuu barnaamijka ninkuu galo karaamadii ummaddu u haysay dee qabiilkiisa qabiilka ka soo horjeeda waa kala noqonaya kalsoonida marka waxay tihi qabyaalad baa qaaday wuu hadlay dhegayso ugaaskii reer khasraj fa qaala ugaaskaasu wuxuu ku yidhi lisacdin sacadkii hore waa sacd mucaad soo ma aha kadabta been baa sheegtay lacamrullaahi bay qasamii dhaartaydu ahaatay allan ku dhaartaye laa taqtuluhu inaadan dili karin buu yidhi walaa taqdiru inaadan awoodin calaa qatlihi dilkiisa walow kaana hadduu ahaan lahaa min rahtika kooxdaada iyo qabiilkaagana maa axbabta maadan jeclaysateen sacad ibnu mucaadow an yuqtala in la dilo buy cartaabo ninkii saasoo kale u dhaartay kumu ahaa nin adeerkiisa u difaacay cabaas ninkuu difaacaya kee ah abuu sufyaan buu ah ninkuu u dhaaranayana kee umar ah. cumar soomaynaa soo marin waa tiyoo kaleeto qabiilkii baa lagu halkacsanahaya walla hadan far karin bi mana dili karti beenlow baana tahay buy midda kale waxaad u fakfakanaysaa ninkaanu qoyskaaguusan ahayn buy qoyskaaga haduu ahaan lahaana arrinkaas maadan samaysayn buy fa qaama asagii dambaa waxaa soo istaagay usayd ibnu xudayrin raggaan istaagaya ciyaal yaryar iyo da'yar dhallinyaraaya ma ahan waa qabaa'ilka raggii rumuusta u ahaa weeye odayaal dhaqameedkii beelaha hogaaminaya weeyaan marka ma aha in iska caadiyo saxaabiyo istaage ma waa rag hadalkoodu saamayn gooniya u bulshada ku dhex leeyahay usayd ibnu xudayr baa istaago weli ilaahay ah oo karaamooyin lahaan arki doono wa huwa usaydna ibnu cammi sacdin sacad ibnu mucaadkii hore in adeerku weeyana waa ree aws fa qaala wuxuu ku yidhi lisacad ibnu cubaada sacad ibn cubaadihii dambe ayuu wuxuu ku yidhi kadabta lacamrullaahi lanaqtulannahu eraygii hore uu ku dhawaaqay buu inta ku celiyo haddana ku dabagediyey waxaad u fiirisaa sacad ibnu cubaada wuxuu yidhi kadabta been baa sheegtay soo ma ahayn usaydna asagiibuu ku celiyo wuxuu ku yidhi kadabta adaa been lowobi ma dili kartid soo ma ahayn waa dilaynaa buu yidhi waa isdabamariya marka been baa sheegtay buu yidhi lacamrullaahi ilaahay cimrisiintiisaan ku dhaartaye lanaqtulannahu waan dilaynaa ama khasraj ha ka tirsanaado ama aws ha ka tirsanaadee soo haray adiga soo fa innaka adugu munaafiqun uurkagaal baa tahay munaafiq ah tujaadilu waxaadna ka doodaysaa oo difaacaysaa can ilmunaafiqiin munaafiqiintana difaacaysaa waa xukuma munaafiq haddaad maqshidna nin gaal ah munaafiq haddaad maqashid waa qalbiga uga buuxda islaanimana wuu muujistaa aakharana waa dadka fi asfali min annaar waxay mudan ninka saxaabiga ah khayrka ah sidee asagu u xukumo gaalnimo ugu xukumay nebigu se muxuu uga aamusay sal culimmadu waxay leeyihiin gaalnimadaani iyo nifaaqaani nifaaqi gaalnimadaha maaha wuxuu ka wado horta munaafiq waa waa ninka gaalnimo qarsada islaamnimona muujista wuxuu isku shabahayaa asaga iyo munaafiqi laakiin munaafiq kama wado see isaga shabahayaa qabiilkan ansaareed awsiya khasraj intaa nebi moxamed la soo dirin waa dagaalami jireenoo waa islayn jireen nebigu markuu yimidna waa walaaleeyo waa mideeye waxay isu muujiyeen maxabo iyo kaalgacayl iyo cayshow milix laga noqday wixii hole iyo xalay dhalay wuxuu leeyahay marka nin yahow sacad ibnu cubaado la yidhaahdo waxaa dadka u muujisaa wixii hore cuqdadu ina dhex taalay inaad ka buskootay saasaa dadka u muujisaabuu waxaase qalbiga kugu jiro maanta soo ifbaxay inay weli jirto urug iyo cuqdad kuga hartaybu marka munaafiqiyo asaga dhankaasu isaga shabahayaa munaafiqi gaalnimadaha kuma wado sidaa awgeed buuna nebigu saa u fahmay ugana aamus mala fahmo qodobkaa ayib qaalat waxay tihi fahaara waxaa isku booday alxayaani labadii qabiil alawsu aws iyo walkhasraju reer khasraj labadii qabiil baa biraha isu qaatay xataa hamuu ilaa ay damceen an yaqtatiluu inay dagaalamaan riwaayadii ibnu cabbaas baa waxay ahayd inuu qaarkood qaarka kale ku yidhi mawcidukumulxar ha magaalada ka soo baxa haddaad nima raga tihiin bannaanka isugu keenkeena dhagax shiri aynu hadda kahor ku dagaalami jirnay soo baxa yaa maali jiriyey waa laysu habarwacda wnebiyu warasuululaahi rasuulkii allana sala allahu calayhi wasalama qaa'imun mid taagan buu ahaa calal mimbari mimbarka asagoo mimbarka taagan sumuusan war ninka ayaa iga qabta markii baa waxaa bilowday annagaa qabanayna ma dili kartid beenlow baa tahay oo weliba ragga erayaashu ay ka soo fulayso dadka hoggaankoodii ay yihiin qaalat waxay tidhi falam yazal kama zuulin rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama yukhafiduhum inuu hawshooda dejinayo hoos u dhigayo xataa sakatuu ilaa ay aamuse wasakata nebiguna markaasu aamn sal alai wasalam hawshiisii asaga qusaysay nebigu farahu ka qaada waayo wuxuu dareemay qabiilkiioo labadii qabiiloo inta qabyaalad ku kacday biraha isu aslanaya oo raba inay dagaalamaan oo dhiig islaan u daato horeyna waxaa la isku haystayba cifo gabar keli ah laakiin hadda balaayo kale ina iyana soo kororto marka nabigu tiisi intuu faraha ka qaaday buu akhafu dararayn sameeyo horta buu yidhi hawshaan adajiyo qaalat waxay tihi fa bakaytu waan ooyey yowmi maalinkaygaas daalika ee kaas ah kullahu dhammaantii laa yarqa'u xaaluusan iga go'ayn lii aniga damcun ilin walaa agtaxilu ana ku indha kuulanayn binowmin hurdo qaalat waxay tidhi wa asbaxa way waa bariisteen abawaya labadii dhashay abawaaya labadii dhashay cindii aniga agtayda waqad bakaytu waan ooyey leylatayni laba hameen iyo wa yowman maalin waa hameenkii ayada iyo umumisdax korkorka aadeen soo garan maysaan iyo maalinkii dambe oo nebigu mimbarka uu ka istaagay iyo maalinkan dambe soomaaqa weeye iyo hameenkan dambe saddex marka weeyaan laa yarqa'u xaaluusan iga go-ayn lii aniga damcun ilin walaa agtaxilu ana ku indha kuulanayn binowmin hurdo xataa innii ilaa anugu ladanantu la adunnu aan maleeyo anna albukaa'a oohintu faaliqukabad faaliqu kabadi beerkayga mid kala jeexaysa inay tahay saan u ooyey uu ooyayey ba waxaan is idhi armuu beerkiiyo wadnuhuba kukala fa baynamaa fa baynaa waqti abawaaya labadaydii aabbe jaalisaani ay farfadhiyaan cindii agtayda waana abki anaan ooyayo wakhtigaas ayada ah ista'danat fasta'danat waxaa fasax weydiisatay calaya dushayda imra'atun qof dumara qof dumara waxay tihi ma soo geli karaa oo minal ansaari ansaar ka tirsan xaafid ibnu xajar wuxuu lehy lam aqif cala ismiha magaceeda maana dul istaagin magaceeda faadintu waan u fasaxay lahaa ayada fa jalasad gabadhii ansaareed waa soo fadhiisatay tabkii xaalay ooyeysa macila jirankayga dhibka qoyskii nebi moxamed soo gaaray gurigii nebi moxamed soo gaaray caaisho ummuhaatulmu'miniinna soo gaaray ayay ka walbaharsantaha qaalat waxay tidhi fa baynaa waqti naxnu annagu calaa daalika arrinka aan ku sugannahay aabbahay iyo hooyaday iyo gabadhaan ansaareed yaanoo ooyaya dakhala waxaa soo galay rasuululahi rasuulka alla sala allahu aleyh wasalam calaynaa dusheennuu noo soo galay fasallama sallama wuuna salaamay uma jalasa wuu fadhiistay qaalat caaisha waxay tidhi walam yejlis ma fadhiisan cindii aniga agtayda mundu wakhtiga laga soo bilaabo qiila la iga yidhi ma wixii qiila la iga yidhi qablaha markaan ka hor ilaa maalinkii la yidhi caaisha iyo safwaan baa la isku tuhmay ilaa maalinkaa maantay ah waa awalu mara ou nebigu agtayda fadhiistay tiri sal alay waslam maaqa bari weeye soddon iyo toddoba beri wa qiila khamsiina yowman konton beri magaalada madiina la jooga waana xaaskiisi nebi maxad sal ly slam konton beri hal mara soo ag fariisan nebigu sal lay wasalam arrintaas iyo dhibkaa jira darteed waqad labitu waa nagaad waqad labita wuu nagaaday shahran bil laa yuuxaa xaala loo waxyoonayn ilayhi nebiga xaggiisa fii sha'ni arrinkayga waxba qaalat waxay tidhi asagoo i ag fadhiya fatashahada wuu towxiidsaday rasuululahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama xiina waqtigii jalasa uu fadhiistay uma qaala wuxuu yidhi amaa intaa ka bacdi yaa caaishatu caaishaay innahu amar yashaaniye balaqanii waxaa i soo gaaray cankii xaggaaga iga soo kaa kadaa wa kadaa sidaas iyo sidaas waxaa cajiib ah waxa nebi maxamed soo gaaray magaceeda waa la yaqaanaaye wuxuu nebigu kadaa wa kadaa u leeyahay waa sarbeeb oo khaadirkeeda iyo qalbigeedu ilaalinaya nebi moxamed sal alla alay waslam sidaa iyo sidaasa iga soo kaa gaartay fa in kunti haddaad tahay bari'atan mid beri ah fa sayubari'uki wuu ka beri yeeli doonaa allaahu alle ama qur'aan buu soo dejin ama waxyi kaloo xadiid ah ayuu ilaahay kugu beri yeeli wa in kunti haddaad tahay almamti mid ku dhacday bidembin dembi qof bashara tahoo nebi ma tihid oo khalad waa kaa dhici karaa hadday zina kaa dhacday fastakfirii dembi dhaaf weydiiso allaaha alle wa tuubii u toobadkeen ilayhi alallaahi ilallaahi alle xaggii fa ina alcabda addoonku idaa actarafa hadduu qirto dembigiisu alla u qirto uma taaba haddana uu ka toobad keeno taaballaahu alla waa ka toobad aqbala calayhi dushiisa ilaahay u toobadkee haddii khalad kaga dhacay qaalat waxay tidhi falamaa goortii qadaa uu gutay oo dhammaystay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam maqaalatahu oraahdiisii qalasa waxaa joogsadoo go'ay damcii ilintayda xataa maa uxisu ilaa aana ka dareemin minhu ilinta xaggeeda qatratan hal dhibic ilaa aana dareemin bay murugtibaa inta mid kale ugu sii darmatay baa ilintiiba indhihii ka dhammaadeenba maba qoyanaba nag fa waxaan ku idhi liabi aabahay ajib u jawaab rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama cannii aniga xaggayga fii maa wixiina uga jawaab qaala nebigu uu yidhi maxay rabtaa in la yidhahdo gabadhaydu ma sinaysan allaheed ka alle shuqul kuma leh xalay dhalay weeye nabi allow hawshaasi waxa weyan qolyihii sheegay been bay sheega sidaasay rabtay sidaasay rabtaa ayadu waxayna is ogtahay inay bari tahay aabaheedna way ogtahay agtiisa sumcad inay kaleedahay inuu difaacay marka rabtaa laakiin aabaheed bal fiiri fa qaala abii aabbahay baa wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa adri ma garanayo ma wax aquulu aan ku idhaahdo lirasuulillahi rasuulka alla sal alai wasalam wax ilahay nebigiisa ugu jawaabo garan maayo aakhiradiisuu u daraynaya in badan oo inaga inaga mida waxa laga yaabaa gabadhaada maanta hadii wax un lagu eedeeyo ama wiilkaaga waxaas adoon xog ka haynin keliya inaad u ku dalageshid in la isdifaaco bas oo la yihahda adduunkaana wax la isugu yaha aakhara meeshii la doon hala kala aado waxba ma qabo wiilkaygu gabadhaydu waxba ma qabto arrinkaas waa khalad icdilu cadaaladdu waa shay qaaliya moogta walow qaraababa ha noqdo qofkaane aabbaha iyo hooyada ha noqdo aabbaha iyo qof kale hadday isqabtaan oo weliba qofkaad col tihiin oo aabbaha uu khaldan yahay waa inaad tiraada aabba waa khaldanta ninkaana kaa saxan hadduu ku yidhahdo ka hore ku inkaara kansar iyo cuqba allah kugu rido gabla wax ay kugu dhacaysa lama arko sababtoo ah waa daalim asagaa daalim ah nebiguna wuxuu sheegay unsur akhaaka daaliman ow madluuman sidaa awgeed intaad adduunyada ku nooshahay weligaa dulmi weligaa dulmi ha u kaalmayni hooyadaa iyo aabbaha hadduu noqday iyo walaalkaaga iyo xaaskaaga weligaa ruux daalima garab ha u noqoni waxaana nebigu sheegay sala allahu caleyh wasalam qofkii qof dulmi ugu kaalmeeya ilaahay asaguu ku sallida kaa shalay dulmiga ugu kaalmaysay isagaa maanta kuminjaxaabin wuxuu kaloo nebigeennu sheegay qofka qoyskiisa iyo qabiilkiisa ku taageera dulmi inuu la mid yahay neef geel ah oo ceel ku dhacay oo saynta keliyu ay ka soo jeedo sayntii dhadhaqaajinaya xaggee isaga tusaalayn suurtagal ma tahay saynta inta lasoo qabto in lasoo saaro say xaqiiqo u tahay ritigaasu inuu u halaagsamay baa qofka qabiilkiisa baadil ku taageeraana waxaa xaqiiqo u ah inuu ruuxaasi halaagsamay addunya aakhraba hadduusan ilahay u toobadkeenin ma garanayo rasuulka ilahi waxaan ku idhaahdo qaalat waxay tidhi rasuulka alla waxaan ku idhahda ma garanayo markuu fa qulti ummi hooyaday baan waxaan ku idhi ajiibii u jawaab rasuulallahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama fiima waxa qaala uu yidhi qaalad waxay tidhi ummi hooyaday wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa adrii ma garanayo ma wax aquulu aan ku dhaho lirasuulilaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam al maxaa maanta adduunka ku badan ruux madluum ah oo laga gardaran yahay oo aan xaalkiisa dadku ka warqabin oo laga yaabo inuu xabsiyada ku jiro toban sano siddeed sano labaatan sano akhyaar aan waxba galabsan oo maslaxada ummadda ka shaqaynaysa iyo kuwo iska beri ahoo meel iska jooga oo wax yaru intay dhacaan la qabsado oo xabsi markaa la geeyo laysaga iloobo ayaan baa la keenin haddana waa la keenin haddana waa la keenin sheekh khaalid raashid iyo rag la mida ah la iska haystaa dhowr iyo toban sano iska xirxiran maxay ku xihan yihiin ayib waxay tihi faqultu waxaan idhi wa ana aniguna jaariyatun gabar baan ahaa xadiidatu sinni daadeedu yar tahay laa aqra'u ma garanayn oo ma akhrinayn min alqur'aani qur-aanka kaiiran wax badan qur-aanka xifdigiisa wakhtigaa weli ma dhammaystirin bay tidhi way hadasho waxay tidhi innii anugu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad calimtu waxaan ogahay laqad samictum inaad maqasheen haadaa warkaan alxadiida ee sheekada ah xataa istaqara ilaa uu sugnaaday fii anfusikum naftiinna oo wasadaqtum aad rumayseen bihi asaga fala in qultu haddaan idhaahda lakum idinka innii anugu bari'atun beri baan aha laa tusadiquuna i rumayn maysaan walain ictaraftu hadaan qirto lakum idinka biamrin arin wallaahu allana yaclamu og yahay anugu minhu arrinkaas bari'atun beri inaan ka ahay latusadiqunnii waad ii rumaynaysaan bayta haddaan been idiin sheego fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa ajidu ma dareemayo ma helayo lii aniga iyo walakum idinka maalan wax tusaale iyo maahmaah ah ilaa abaa yuusufa yuusuf aabbihiis maahane xiina waqtigii qaala uu yidhi fasabrun jamiilun wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun abaa yuusuf waa kuma nabiyullaahi yacquub yacquub inay tidhahday garan weydayoo waxay leedahay qur-aankaanan aad u aqoon markaas murugo iyo dhib kalena waay haysataa magicii nebi yuusuf aabbihiis baa ii gooyay tiri markaasaan idhi tiri yuusuf aabbihiis baa hadda ka hor wuxuu yidhi fa sabrun sabrii sabarkaygu sabrun sabar weeye jamiilun wanaagsan wallaahu alla yaa almustacaanu midka laga kaalmaysta ah calaa maa waxa tasifuuna aad tilmaamaysaan uma taxawaltu waan wareegay nabigaan ag fadhiyay waa iska sii jeensatay wadajactu waan jiifsaday calaa firaashii gogashayda wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye wallaahu allana yaclamu wuu og yahay dheh annii anugu xiina idin markaas bari'atun bari inaan ahay wa anna allaaha alle mubari'ii mid i beriyeelaya inuu yahay alla waa og yaha bibaraa'atii baraa'animadayda aan beri ahay sababkeed walaakin wallahi ilahay baan ku dhaartee maa kuntu ma ahayn adunnu mid malaysa annallaaha alle munazilun mid soo dejinaya inuu yahay fii sha'ni arinkayga waxyan qur'aan yutla la akhrinayo marna ismaana lahayn bay tiri ilaahay agtiisa qiimo waxaad ka joogtaa qur'aan adiga caaisha ah lagugu sharfayo oo baraa'adaada iyo inaadan waxaan galabsan ka hadlaya baa ilaahay soo dejin doona marna isma lahayn bay tiri waan islaha ilahay wuu ku baryeeli waxay tihi la sha'ni arrinkaygu fii nafsii naftayda kaana wuxuu ah mid ka liita islahaa min an yatakallama inuu hadlo allaahu alle alla inuu hadlo fiiya aniga dhexdayda biamrin arrinna uu ka hadlo walaakin kuntu waxaan ahaa arjuu mid rajaysa an yaraa inuu arko rasuulullaahi rasuulka alle fi nowmi hurdada dhexdeeda ru'ya manaam yubari'unii uu igu beri yeelaya alla biha ayada fa wallahi ilaahay baan ku dhaartaye maa faaruqa kama faaruqin maa raama kama faaruqin rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama majlisahu makaanu fadhigiisi uu fadhiyey walaa kharaja ma bixin axadun qof oo min ahli lbeyti dadkii meesha joogay ka mid ah xataa unzila ilaa la soo dejiyay calayhi nebiga dushii sal lay waslam fa akhadahu nebiga waxaa qabtay maa wixii kaana aha yaakhudhu min qabta oo min alburaxaa'i xumad ah xumad iyo qandho alburaxaa wa alxuma qandho aad u adag baa qabatay xataa inahu ilaa nebiga layataxadaru uu ka soo daato minhu xaggiisa min alcarqi dhidid mila aljummaani wax lulu la midoo dhidid waaweyn baa ka soo daatay wa huwa asaguna fii yowmin maalin buu ku sugnaa shaatin ee qabow maalin qabow aan la aqoon qof inuu dhidido markuu waxyi ku soo dego culayska waxyiga nebigu dhidid buu sal alla alay slam sii daynaya min iqali lqowli qowlka culayskiisa alladii kaasoo unzila lagu soo dejiye calayhi dushi qaalat waxay tihi fa suriya waa laga fayday can rasuulilaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam culayskii saarnaa walxaal huwa asaguna yadxaku uu waa kala duwan yaha markuu meesha soo fadhiistay hadda waa qusliyaa nebigu fa kaanat waxay ahayd awala kalimatin weertii ugu horraysoo takallama uu ku hadlay biha ayada an qaala inuu yidhi yaa caaishatu caaisha amaa wallaahi allaan ku dhaartay faqad bara'aki ilaahay waa ku bari yeelay qaalat waxay tidhi fa qaalat ummii hooyadaybaa waxay ugu tihi lii aniga quumii istaag ilayhi rasuulka uu istaago waxa weeyaan salaan oo hadde waxa weeye wakaasu hawshiibuu ka hadlay faqultu waxaan idhi wallaahi ilahi baan ku dhaartay laa aquumu u istaagi maayo ileyhi xaggiis fa innii anugu laa axmadu ku mahadin maayo arrinkan ila allaaha alla mahane casa qaalibahyo wajalla weynaaye qaalat waxay tihi wa anzala allahu allah soo dejiyey tacaalaa sarreeye in aladiina kuwa jaa-uu yimid bilifki been abuuradka cusbatun ma milix bah waa koox oo minkum idinka idinka mid ah alcashar alaayaat tobanka aayadood akhri uma anzala allahu ilaahay baa soo dejiyey haadaa aayaadkan fii baraa'atii baraa'adayda qaala abuu bakrin asidiiq abuu bakr sidiiq baa wuxuu yidhi wa kaana abuubakra wuxuu ahaa yunfiqu mid biila calaa mistax ibni uhaahata misdax ayuu biili jiray liqaraabatihi xigtinimadiisa iyo qoysnimadiisa iyo qaraabanimadiisa iyo uu minhu asaga la leeyahay wa faqrih laba ciladood buu u biili jiray mid waa liqaraabatihi minhu inuu qaraabo la yahay midina waa wa faqrihi waa inuu baahan yahay labadaa cilo u biili jiray ayuu wuxuu ku yidhi wallaahi ilahay baan ku dhaartee laa unfiqu ma siinayo calaa misdaxin misdax shay-an shay abaddan weligay hal shilin iyo taana dambo aan leeyahay hadduu arko ma dhici doonta bu bacda aladii kii gadaashiisa wax siin maaya qaala uu yidhi licaa'ishata can caaishata caaisho uu ka sheegay oo muxuu ka sheegay dadkii ku been abuurtay buu ku kajoomo dhexbooda maa qaala wuxuu uu yidhi fa anzala allahu ilahay baa soo dejiyey walaa ya'taliyaysan dhaaran ululfadli kuwa fadliga u saaxiibka ho minkum idinka idinka mid ah ilaa qowlihi laga gaara kafuuru raxiim qaala abuu bakar sidiiq baa wuxuu yidhi balaa haa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innii anugu la uxibu waan jeclahay an yakfir allaahu alla inuu ii dhaafo lii aniga alaa tuxibuuna an yakfir allahu so lama odhan war miyidaan jecleen alla inuu idiin dhaafo markaasuyo waa jeclaha wallaahi noqday abuu bakar ilaa misdaxin misdax wuxuu u celiyey annafaqata biilkii allatii taasoo kaana uu ahaa yunfiqu mid ku beela calayhi dushi wa qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa ansicu ma siibayo kala noqon maayo minhu xaggiisa abadan weligay maadaama uu qur-aan iga soo dego la canaantay weligay biilka waa u wada yaabi qaalat caaishatu waxay tidhi wa kaana rasuululahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama sa'ala mid weydiiyey zaynaba zaynab zayntii zaynabtii binta jaxshin ina jaxshiy ahayd can amri arrinkayga dadkuu wax iga weydiiyey uu yidhi bal hawshaa ka warrama zaynab bintu jaxshi baa ka mid ahayd waana la isla qaba labadooda fa qaala nebigu wuxuu ku yidhi lizaynaba zaynab maadaa maxaybaad calimti ogtaha aw ra'ayti amaad aragtay waxaad og tahay ma jiraan waxaadse aragto indhaha saartay ma jiraan fa qaalat waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow axmi waan ilaashan samciyo maqalkaygo wax aanan maqal waa maqlay odhan maayo wa basarii araggaygaan ilaashan waxaanan arkinna waa arkay odhan maayo wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa calimtu ma ogi ilaa khayran wanaag waxaan ahayn caaisha kuma ogi qaalat caaishatu waxay tidhi wahiya zaynab bintu jaxshi allatii tii weeye kaanad ahayd tusaamiini mid ila tartanta sumuwulmeliki ma maqasha hadda kuwan carabta marka ka hadlayaan sumuwulmeliki la sheegaya assumuw alculuw walartifaac marka waxay leedahay dumarkii kaleo dhan meel baan iska soo saara ayada laakiin qaraabanimo hadday noqoto ayadaaba nabiga iga dhoweytay eedadii nabigaa dhashay araami kalena way haysataay waxay ugu tirahdeen tiraanaba cirka la soo meheriyey adiga aabbaha iyo hooyadaabaa ku bixiyey marka markaan isu faantanno dumarkii kale meel baan iska saareye waxaan ahayn faras labadiisa dhowaad camal waa sinayn bay tiri kale marka maxay keeni lahayd dadkan caadiga ah inay is tiraado alelahay ka tur fursad baad haysataay ayada laakiin ma sameeyaan arrinkaas min aswaajinebi nebiga xaasaskiisa xalay ka mid tahay fa casamahaa waxaa ilaaliyey wuxuu ku badbaadiye bilwarac xalaal miiradnimo qaalat waxay tihi wadafiqat waxay bilowday ukhtahaa walaasheed xamnatu xamna ah tuxaaribu inay dagaalamayso lahaa liajlihaa zaynab darteed inay u dagaalamayso zaynab oo walaashay ah iyo caaisho maadaaboo la isla qabay tira xamno ayaguna xoogaa wax u dhexeeyaan loolan ah alaylahi aan ka faa'iidaysta fursaddan dadkii ku been abuurtay oo qadfay bay ku darmata marka oo tay u dagaalamaysay darteedba ba waxay ku haysaa maqalkiiga ilaashanaya ayadii baa laakiin dagaalkii gashay fa halakat way halaagsantay way halaagsantay maxay ula jeedaa dembigiibay gashay kabacdina waa la uleeyo waa la jeedla fii man dadkii halaka halaagsaday dhexdood qaala bnu shihaab wuxuu yidhi fa haadaakani alladii kii weeye balaqanii isoo gaaray min xadiidi haaulaa'i kuwaan xadiidkooda arrahatay ee kooxda oo caaisho ku been abuurtay qisadii iga soo gaartay wataas uma qaala curwatu wuxuu yidhi qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye ina arajula ninkii alladii kaasoo qiila la yidhi lahu asaga maa qiila wixii la yidhi oo caaisho lagu tuhmay la yaquulu wuxuu leeyahay subxaana allaahi ilaahay baa hufan fa waladii allih baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee maa kashaftu ma faydin min kanafi unhaa tudhadig weligey buu yidhi daaha kama tafta kama faydin buu yidhi qadu weligey qaalat waxay tidhi uma qutila waa la dilay bacda dalika markaa kabacdi fi sabiililahi jidka alla lagu dila buhaariyo muslim baa wariyay soomaynaan soo inuu reer lahaa oo reerka ay tiri salaaddii baan ka tukan lahay soonkiiba haddana soo asaga leh weligii qof dhadig ah oo dumar ah yaa tahay ma odhan see laisu waafajina kabacdi buu guursada ama xaaraan weligii qof dumar ah mare ugama faydin sheekh maxamed waqtigii waa kugu dhacay xadiiska wax kuma dari kara miya allah kuu barakay asalaamu calaykum waraxmat